بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna koob iyo tobnaad ee kitaabka arbiciinka waxaan ka bilaabaynaa xadiidka lixaad ee cinwaankiisu uu alxadiidu xadiidka asaadisu ee lixaad alibticaadu ka fogaanshaha ayuu ka hadlayaa cani shubuhaati shubuhaadka laga fogaanayo xadiidkeenna lixaad waxyaabaha shubuhaadka ee xalaalnimadiisa iyo xaaraannimadiisu ayna toosu caddayn waxaa ka dheeraanshihiisa ayuu ka hadlayaa sheega hadday shubhaba gasho oo xalaal cad uu noqon waayo in xagga xaaraanta oo kale aad raaciso ood ka dheeraato ayuu xadiisku inoo tilmaami doonaa hadduu rabbi ogolaado xadiidkani waa xadiis aada iyo aada muhimmadiisa u leh saddex qowl ayay culimmadu ku leeyihiin xadiidkan ahmiyadiisa markay tilmaamayeen qole waxay yidhaahdeen diinta islaamka marka saddex isla-eg laga dhigo meel kamida weeyaan bay yidhaahdeen xadiidkani qolana waxay yidhaahdeen waa sheekhii abi daawuud baaba ka mid ahe diinta islaamka markii laba isla eg laga dhigo laba cafwan afar isla eg markii laga dhigo afar meel kamida weeyaano waa rubucu diin buu leeyahay abi daawuud culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen xadiidkani waaba diinta islaamka oo dhammaystiran weeyaan bay yidhaahdeen saddexdaa qowl ayay culimadu xadiidka markay qiyaasayeen ama ay miisaamayeen ay isku qabteen diinta islaamka oo dhammaystiran weeyaan bay yidhaahdeen xadiidkani waxa weeye acmaasha la qabto ama waxa aad qabanaysaa wuxuu noqonayaa ama xaaraan ama shay iska jaa-is ah ama mubaax ah oon xaaraan ahayn ama shay madmadow uu ku jiro oo xalaal cad iyo xaaraan cad u dhaxeeya ayuu noqon karaa saddexdiiba xadiidkana markaa ka hadlaya xadiidka afar dhinac baynu ka sharxi jirnaye afartii dhinac baynu ka sharxi qofka soo wariyey saxaabiga soo wariyey sharax baynu ka bixin waa qodobkeenna koobaad xadiidka alfaadiisana waynu sharxi waa qodobkeenna labaad aqwaalulculamaa ama culimmada fuqahada ihi xadiidka aqwaasha ay ka qaadanayaanna waynu sharxi waa qodobkeenna saddexaad ugu dambeyn qodobka afraad xukunka xadiidka ayaynu tilmaami doonaa oo xukmu lxadiid ayaynu ku gebagebayni saxaabiga xadiidka warinaya ee nebi maxamed ka maqlay sala allahu calayhi wasalam kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa abi cabdilaahi baa la yidhaha abi cabdilaahi magiciisana waxaa la yidhaahdaa annucmaan ibni bashiir saxaabada magaca nucmaan ah inta lahaan jirtay soddon bay dhaafeen rag soddon nin kor u dhaafay ayaa saxaabada nebi maxamed magacooga uu nucmaan ahaan jiray inta magacoogu nucmaan ibnu bashiir uu yahay oo nucmaan ibnu bashiir oo magacaa labadaa magacoo isku tegay saxaabada marka la eego waa ninkanoo qura ayaa la yidhaahdaa saxaabiga nucmaan ibnu bashiir waa nin ree ansaareed waa nin ree khasraji ka ah waa nin ree madiine ah hooyadiina waa inay saxaabiyo tahay aabbihiina waa inuu saxaabi yahay aabbihii waxaa la tilmaamaa xadiidkii rasuulka la weydiinayey sala allahu calayhi wasalam ee rasuulka lagu yidhi yaa rasuul allah calimnaa kayfa nusallimu calayka fakayfa nusalli calayka idaa naxnu sallaynaa calayka xadiidkaa ninkii rasuulka su-aalayey buu ahaa aabihii bashiir buu ahaa nebi maxamedow markaanu ku salaamayno waanu garanay sidaanu kuu salaamiye markaanu kugu salliyayno bal qaabkaanu kugu salliyaynona bar buu lahaa xadiidkaa ninkii nebi maxamed weydiiyey waa nucmaan aabihii oo bashiir ah ayuu ahaa walow culimmadu ay yidhaahdeen xadiidkaa macnaha lix saxaabi baa laga hayaa inay rasuulka weydiiyeen kacab ibnu cujra saxaabigii lo odhan jiray wuu weydiiyey oo wuxuu ihi ilaahay rasuulkiisiiyo waanu garannay markaanu doonayno inaanu ku salaamno sidaanu kugu salaamaye salliga noo sheeg kacab ibnu cujra bashiir ibnu sacdin oo saxaabigeennin hadda aynu ka hadlayna aabbi'ihii nebiga waa weydiiyey zayd ibnu khaarijata saxaabigii la odhan jirayna rasuulka waa weydiiyey waa ninka saddexaad dalxata bnu cubaydillaahi ninkii la odhan jirayna nebi maxamed waa weydiiye waa ninka afraad abu hurayre ninkii la odhan jirayna rasuulka waa weydiiyey sal allahu calayhi wasalam cabduraxmaan ibnu bashiir waa ninka lixaad eh lixdaa nin baa nebi maxamed weydiiyey su-aashan lixdaa nin nin ka mid ah ayaa haddana saxaabigeennan dhalay waxaa la yidhaha wuxuu dhashay saxaabigani waa nucmaan ibnu bashiir wuxuu dhashay hijradu markay laba ahayd sanadkii labaad ayuu dhashay welibana sanadka labaad laba biloodu markii laga galay waxaa la yidhaha afar iyo toban bilood nebi maxamed markii uu maka ka soo maqnaa ee magaalada madiine uu joogay ayuu saxaabigani dhashay waxaa la yidhi markuu dhashay rasuulku sal allahu calayhi wasalam timir intuu sidaa rasuulku u qaaday ou halkaa rasuulku dhangelixiisa geliyey uu saa u calaliyey ayuu soo saaray oo ilmahan yar waa saxaabigan hadda inoo warinaya xadiidka timirtii rasuulku uu afka geliyey ayuu ilmaha yar afka u geliyey waxaa la yidhaahdaa nucmaan ibnu bashiir waa wiilkii koobaad ee magaalada madiine ku dhashay nabi maxamed intuu usoo hijrooday kadib waa inankii koobaad ee madiine ku dhashay nabi maxamed intuu usoo hijrooday kadib xagga ansaarta marka la doonayo waa inan ansaareed inankii u horreeyey madiine ku dhasha bacda hijrati rasuul sal allahu caleyh wasalam isla waqti waxay dhasheen saxaabigan saxaabigii kale cabdulaahi bni zubayr loodhan jire dartii loo dili doono cabdulaahi bnu bashiir waxaa loo dili doonaa cabdulaahi bnu zubayr dartii cabdulaahi bnu zubayr bay isku sanad ahaayeen cabdulaahi bnu zubayrna waa wiilkii koobaad abibakr baa awow u ah waa cabdulaahi bnu zubayr buu abibakr awow u yahay cabdulaahi bnu zubayr waa wiilkii koobaad ee magaalada madiine ku dhasha xagga ansaarta xagga muhaajiriinta isagoo ka socda waxa la yidhaha nucmaan ibnulbashiir waa wiilka koobaad ee madiine ku dhasha ansaar isagoo ka soo jeeda cabdulaahi bnu zubayrna waa wiilka koobaad ee madiine ku dhasha muhaajiriin isagoo kasoo jeeda saxaabigeenna nucmaan ibnubashiir abtigii wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabduraxmaan ninkii la odhan jiray cabdulaahi ibnu rawaaxa ee gabayaaga ahaa ee maalintii yowmu mu'ta dhintay ninkaa ayaa abti u ahaayo cabdullaahi ibnu rawaaxa walaashii ayaa saxaabigan dhashay baa la yidhaahdaa waxaa la tilmaamay inuu geeriyooday sanadku markii uu ahaa afar iyo lixdankii afar iyo lixdan hijradu markay maraysay ayuu saxaabigu geeriyooday wakhtigii mucaawiye kuufa ayuu waali ka noqdayuu qabsaday haddana ximis ayuu waali ka noqdayuu qabsaday mucaawiye iyo waxaa isku dhacay cabdulaahi ibni zubayr baa isku dhacay oo waynagii soo marnay saddex wiiloo ilmo zubayr ah iyo cabdulaahi ibni cumar afartooda ah ayaa kacbada hadhkeega iyo xagga xijriga iyagoo fadhiya nin kastiba is yidhi war wax tamani cabdulaahi ibni zubayr ninkii khilaafada tamaniyey buu ahaa ilaahayna sidii buu uga dhigay oo wadanno badan ayuu qabsaday cabdulaahi ibni zubayr saxaabigaasi markii dambe waa dhintay waa la dilay sidaynu garanayno cabdulaahi ibni zubayr nucmaan ibnu bashiir isagoo magaalada ximis ee shaam ku taala haysta ayuu dadkii ugu baaqay in la taageero cabdulaahi ibni zubayr markii sidaa ugu baaqay bay reer reer shaam ku kaceen waa la qabtay waana la dilay cabdulaahi eh, nucmaan ibnu bashiir oo saxaabigeennan ah nabi maxamed wuxuu ka wariyey boqol iyo afar iyo toban xadiid boqol iyo afar iyo toban xadiid ayuu saxaabigeeni nebi maxamed ka wariyey baa la yidhaahdaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi boqol iyo afar iyo tobanka xadiid xadiidkeennana ka mid ah xadiidkan hadda aynu dul taagannahay ayaa ka mid ah xadiidkan saxaabigan oo qurihi nebi maxamed kama warinine toddoba saxaabi oo min akaabir saxaaba ah ayaa sidoo kale xadiidka nebi maxamed ka wariyey baa la yidhaahdaa radia allahu tacaala canhu toddobada saxaabi waxaa ka mida caliyu bnu abi aalibin waxaa ka a inankiisii xasan ibnu cali waxaa ka mida cabdulaahi bni mascuud waxaa ka a jaabir ibni cabdilaahi waxaa ka mida cabdulaahi bni cumar waxaa ka mida cabdulaahi bni cabbaas waxaa ka mida camaar ibni yaasir radia allahu tacaala canhu toddobada saxaabiba iyagoo min akaabiri saxaaba ah ayay nebi maxamed xadiidkan ka wariyeenay ka soo guuriyeen waxaa la tilmaamayaa laakiin xadiidkani dariiqa ugu sixada badan yahay waa dariiqa nucmaan ibnu bashiir baa la yidhaahdaa nucmaan ibnu bashiir dariiqiisa ayaa dariiqa ugu sixada badan ah ree madiina waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen saxaabigani nebi maxamed kama maqal xadiidkan ree madiina laga hayaa saxaabigani nebi maxamed xadiidkan kama maqal ree ciraaq iyo akhar alculamaa waxay qaateen saxaabigu nebi maxamed ayuu ka maqlay xadiidka isna wuxuu ina odhan doonaa samictu rasuul allahi sal allahu calayh wasalam riwaayadda muslimna waxay ku daraysay labada dhegood buu farta sidaa ugu fuuqay oo dhegahaasaa nebi maxamed kaga maqlay buu yidhi waa hadal si toosa u caddaynaya xadiidka inuu nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi inuu ka maqlay ayuu si toosa xadiidkani kolkaa daliil ugu yahay ama uu u caddaynayaayo uu yahay wax loo daliishan karayo halkaa waxaynu kaga baxnay qodobka koobaad ee saxaabiga xadiidka inoo soo wariyey inaynu sharax ka bixinno ah can abi cabdillaahi waxaa laga wariyey saxaabiga abi cabdillaahi la yidhaah annucmaan ibni bashiirin nucmaan ibni bashiir magiciisa loo yaqaano radiyallaahu allaha raalli ahaada canhumaa isaga iyo aabbihiiba allaha ka raalli ahaade eh labaduba waa saxaabe eh qaala wuxuu yidhi saxaabigani samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allaahu ilaahay naxariistiisii calayhi rasuulka dushiisa ha ahaato oo wasallamo ilaahay badbaadadiisu ama salaamtiisu ilaahay rasuulkiisa dushiisa ha ahaato samictu rasuulallaahi markuu yidhi horey waxaynugu soo tilmaanay inaan rasuulka la maqlin waayo waxaynu soo nidhi wixii ay dhegtu maqasho ishu ma aragto nebi maxamed waa la arki jiray kol haddii shayga aad arkayso oo ishaadu ay qabanayso dee dhegtaadu maqli mayso gidaarkan inaga sarreeya isheennaa qabanaysa haddaba gidaarkaa waan maqlay ma odhan karaysid oo dhegtaadu maqli mayso gidaarkaa shayga haddii ay dhegtaadu maqashana ishaadu ma aragto ayaa la yidhaahdaa oo waxa weye codkanaan ku hadlayo hadda dhegtiinnu way maqlaysaa sidaa darteed codkaagan waanu arkaynaa ima odhan kartiin labadan lixaad ayuu ilaahay midba wax gaara ugu talagalay haddaba nebi maxamed waa la arki jiraye lama maqlo muxuu saxaabigu u jeedaa samictu rasuulallaahi markuu leeyahay sal allahu caleyh wasalam waxaa la yidhi meesha mudaaf baa ka xadfan oo waa samictu sawta rasuulillaahi rasuulka laftiisa lama maqlee codkiisaa la maqlaa waa codkii rasuulka ayaa meesha ka maqan markaa erayga samictu ihi afarta lafdiye muxadisiintu ay adeegsadaan ka ugu muhiimsan weeye waayo samictu waan maqlay iyo iyo akhbaranii iyo ambaanaa iyo qaala ama can can baan doonayaa qaalada ka daayo afartaa dariiq afartana saxaabigu wuu isticmaali karaa inuu samictu yidhaah iyo inuu akhbaranaa yidhaah iyo inuu ambaanaa yidhaah iyo inuu can rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam yidhaah waxaa la yidhi saxaabigan nucmaan ibn lbashiir boqol iyo afar iyo tobanka xadiiuu soo wariyey halkaa xadii oo qura ayuu samictu yidhi halkaa xadii oo qura waa xadiikan hadda aynu hayno ayuu samictu yidhi inta kale can buu yidhaahdaa baa la yidhaahdaa oo dee dariiq labaad ayuu ku soo gudbiyaayo walow ragga qaarna ay kala duwaan ragga qaarna ayna kala duwin samictu waxaan maqlay rasuulalaahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaate e wasallama ilaahay badbaadadiisuna dushiisa ha ahaate e yaquulu isagoo le ayaan maqlay ina alxalaala shayga xalaasha la yidhaahdaa bayinun wuu iska cad yahay wa ina alxaaraama shayga xaaraanta la yidhaahdaana bayinun isna waa iska cad yahay wa baynahumaa labadaa dhexdoodana waxa ahaaday mushtabihaatun waxyaabo isshabaha oo isku eg oo ama xalaal u eg ama xaaraan u eg oo labadaa midna ahayn ayaa ahaaday xadiikeenan culima marka la doonayo inta jumlo uu ka hadlayaa waa hal tusaale iyo saddex jumlo xadiikani hal tusaale iyo saddex jumlou ka hadlaya jumlada koobaad waa ina alxalaala bayinun wa ina alxaaraama bayinun wa baynahumaa mushtabihaatun waa inta waa hadal isle oo isku xidhan intaasi weeye rasuulku sal allahu calayhi wasalam wuxuu camalkeennii u qeybiyey saddex sida xadiidkan ka muuqata saddex buu camalkeennu u qaybsamayaa siduu rasuulku inoo sheegay xadiidkan markaa doonayso saddexdaa uu u qaybsamay maxay noqonayaan rasuulku wuxuu yidhi camalka aad qabanaysiin waa xalaalo cad iyo maya e waa xaaraan cad iyo maye waa umuur mushtabihaad ah oo xaaraanta cad aan ahayn xalaasha cadna aan ahayn saddexdaasay umuurta u qaybsamayaan xalaal cad xaaraan cad umuur mushtabihaada ah. waxaa la yidhi in haddaba umuurta iyo camalkeenna oo dhan in saddexdan lagu soo koobaa waa war sax a ah weeyaan oo umuurtu saddexdan unbay noqonaysaa in la yidhah waa sax waa sida loo baahan yahay waana sidaa rasuulku inoo sheegay sala allahu caleyh wasalam waayo camalkanaynu qabanayno in sharcigeennu uu si nas ah u caddeeyo ficilkiisu inuu bannaan yahay ama ijmaacuu ku soo arooro kol hadduu nas ku yimaado ama ijmaacuu ku yimaado xalaal beyina baa loo yaqaanaa masaladaa iyo camalkan aynu qabanayno sharcigeennu inuu si toosa u caddeeyo in laynaga dalbay inaynu ka tagno welibana si si jasmi ah ayaad uga tegaysaa baa lagu yidhi si go-aan ah ayaa lagu yihi waxaa u daa sharcigeennii baana ku yihi waxaa daa oo jooji kaasina wuxuu noqonayaa kor hadduu nas ku soo arooray oo tarkigiisa uu nas ku soo aro ka tegidiisa hadduu nas ku soo arooray ama ijmaacba uu ku soo arooray xaaraan bayin ah buu markaana noqonayaa xaaraan bayin ah ayuu noqonayaa rasuulku sal llahu alayhi wasalam wuxuu yihi wa baynahumaa um, mushtabihaat halkaa kutubtu way ku kala duwan yihiin waxaa jira kitaabteenna hadda sharaxaygan oo kale wuxuu qorayaa wa baynahumaa umuurun mushtabihaat buu qorayaa ereyga umuur ihi xadiidka lafdigiisa kuma soo aroorin saxiixaynkana kuma jiro ereyga umuur ihi waa erey sharax ah oo sharax ahaan loogu darayoo ragga qaar baa matni ka dhigay ereyga umuur ah wa baynahumaa mushtabihaad buu ahaaye wa baynahumaa umuuru mushtabihaad yaynaan odhanin markaa wa baynahumaa waxaa ku jira buu ku yidhi oo ku soo arooray oo dhexdooda ah mushtabihaad waa ka saddexaad haddaba mushtabihaadku waa ka nooceeya mushtabihaad marka la sheegayo muxuu noqonayaa mushtabihaadku laba qowl baa culimada ugu sugan ereygan mushtabihaad ah qole waxay yidhaahdeen mushtabihaadkani xalaalna ma aha xaaraanna ma aha oo labadan xukun midna qaadan maayo oo waa maskuutu camiyo waa wax laga aamusayo oodan odhanayn xukunkii xaaraanta ana adan siinaynin xukunkii xalaasha ahaana adan siinayn sheega mushtabihaadka la odhanayo waa mushtabihaad xukunkii xalaasha ahaa waan siinayaa odhan maysid kii xaaraanta ahaana waan siinayaa odhan maysid labada shaybuu udhaxeeya waa sida uu xadiikani kolkaa ishaarayo weeye xadiikani siduu ishaarayo wax labada midnaba aan ahayn oo mustaqila oo umuurtu inay saddex noqonaysaa ah culimmada qaarna waxay yidhaahdeen war maya mushtabihaadkani asal ahaan ama waa xalaal ama waa xaaraan oo isla xadiikaaba inoo tilmaamayo rasuulkaa yidhi sala allahu alayh wasalam laa yaclamuhuna kaiiru min annaasi dadka in badani ma garanayaan mushtabiha xukunkiisii xalaasha ahaa ama xukunkiisii xaaraanta ahaa in badani ma garanayaan tiro yar oo culimada ah uunbaa garanaysa bay ka dhigan tahay markaa kolkaa mushtabihu ama xalaal buu geli ama xaaraan buu geli laakiin qayb mustaqil a ah maaha e waxa weeyaan waa labadaa un umuurtu xalaal iyo xaaraan weeyaan mushtabihuna labadan u kala gelaya sidaasay culimmada qaarkoodna yidhaahdeen oo laa yaclamuhunna kaiirunta ayaa daliil noo abay ah yidhaahdeen ragga qaarna waxay dha xaaraantuu gelayaayo waxaa daliil loo abaydha isla xadiidka faman ittaqa shubahaat faqad istabra'a lidiinihi wa inuu xaaraan yahay bay tilmaamaysaa jumladaasi bay yidhahdeen ragga qaarna waxay dhahdeen xaaraashuu gelayaayo waxay idhaahdeen waman waqaca fi shubuhaat waqaca fi lxaaraan ka raacii xowla alxima seeraha hareertiisu dee seeraha ka mid maaha bay yidhaahdeen kolkaas shubuhaadku xaaraanta seeraheedii weeyaan kolkaa xaaraantii toosuga mid ma aha oo xalaashii oo xaaraanta ka agdhodho weeyaan bay yidhaahdeen isla xadiidkan unbaa la deliishanayaa ay saddexda qolaba deliishanayaan qoladale waa mustaqil waxay leeyihiin sida nebi maxamed uu isku barbar dhigay qaabka uu u qaybiyey ee ina alxalaala bayinun wa ina alxaaraama bayinun wa baynahumaa mushtabihaat cibaaradaa marka la eego mushtabihu qayb saddexaad inuu yahay ayaa meesha ka soo boodaysa bay yidhaahdeen waxaa kaloo inoo akidaya laa yaclamuhuna kaiiru min annaas cafwan qaabka jumladaa hore oo qura ayay yidhahdeen waa mustaqil bay ka dhigtay qolada odhanaysa waa mustaqil maahee kuwanuunbuu ka mid yahay laa yaclamuhuna kaiiruntay daliishanayaan oo waxay leeyihiin xukunkiisu ama waa xalaal ama waa xaaraan laakiin dad badan ayaan garanaynin dadka in yar oo khawaasta oo culimada ah waraasikuuna filcilmi ayaa garanaya dadka ku sugmay cilmiga sharciga ah ayaa garanaya shaygani wuxuu yahay qoladaasi qolada tiri waa xaaraan waxay idhahdeen faman ittaqa shubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi jumladaasaa daliil u abay ah idhaahdeen inuu xaaraan yahay qolada tiri waa xalaalna waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaaraam ka raaci yarcaa xawla alximaa tanaa daliilu abay yidhahdeen inuu xalaal yahay oo xaaraanta lafteedii uuna ahayn saddexdaa qodob ayuu horta rasuulku sal allahu calayhi wasalam inoogu qeybiyey haddaba mutashaabiha ama mushtabihaadka maxaynu nidhaahnaa suurada mushtabihaadku waa noocee goormaa la odhanayaa waxani waa mushtabihaad laba jeer ayaa la odhanayaa shaygani waa mushtabih labada jeeree la odhanayaa markii shayga nascad loo waayo oo xalaaleeyey ama nascad loo waayo oo xaaraantinimeeyey eeg mushtabihaadka ha lagu daro bay culimmadu yidhaahdeen waxa kaloo mushtabihaadka lagu darayaa oo shaygani waa mushtabih la odhanayaa markii nas xalaaleeyey uu ku soo arooro isla nas xarimayna uu ku soo arooro labadaa nas taariikhdoodana la garan waayo say u kala horreeyeen ayaa la garan waayey labadaa nas waayo haddii taariikhdooda la hayo ka dambeeye ayaa nasakhaya ka horeeyey ayuu ka dambeeyaa nasakhaya markii isla shaygan laba nas ay ku soo arooraan labada nasna laba xukun oo iska soo horjeeda ay sheegaan mushtabihaad buu noqonayaa mushtabihaadkii ayuu ku biiraya labadaas sababood ayuu shaygu mushtabihaadka ugu biiraa waa laba sababood oo shaygu uu mushtabihaad ku noqonayo waxaynu nidhi sababta koobaad waa inuu maskuutu canhu yahay wax laga aamusay oo nas cad aan loo haynin waa inuu yahay iyo maya ee waa inay laba nas oo iska soo horjeedaa ay ku soo arooraan oo midna uu xalaaleeyo midna uu xaaraantinimeeyo taariikhdoodana la kala garan waayo ilan haddii la kala garto ka dambeeyo ayaa nasakhaybaa la odhan lahaa ka horeeye eh kolkaas sababtaas ayaa mushtabiha labadaas sababood ayaa horta mushtabih lagu samayn karaa ama aynu ku sababayni saddexda qayboodba balansharaxno rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam ina alxalaala xalaashu bayinun waa cad yahay xalaashu waa shay cad buu rasuulku yidhi ereyga alxalaal iyo ereyga alxillu waa isku macno baa la yidhahdaa alxalaal walxillu waa isku macno waa almubaax baa la alxalaal walxillu waa isku macno laakiin ereyga xillun ah ayaa mararka qaar ku yimaada muqiimka ninka aan musaafirka ahayn magaalada degan ayaa xillun la yidhaahdaa sida ilaahay uu nebiga ugu yidhi wa anta xillun bi hada albaladi wa anta xillun xalaal baa tahay ma aha wa anta xillun waa degan tahay bi haada albaladi magaaladanaad degan tahay ereyga xillun marna xalaal buu ku yimaadaa marna deganaansha ayuu ku yimaadaa isagoo deganaanshaa waa aayaddaa mararka kalena xalaal ayuu noqonayaa haddaba xalaashu inal alxalaala bayinun markuu yidhi waa daahirun wa iska caddahay waxaa la yidhaahdaa xalaashu toddoba siyood bay ayaa lagu suureeyaa toddoba qaybood xalaal markaynu ka hadlayno marka hore saddex baynu ku suurayn waxaa la yidhi xalaashu waa maa nasahu llahu tacaala aayad baa loo helay caddaynaysa inuu ereygani xalaal yahay aayad baa caddaysay alfaada xalaalnimadana dee ibaaxaa lagu sheegi ama ereyga xalaala ah lagu sheegi ama eg nafyuljunxi baa lagu sheegi laysa calaykum junaaxun baa la odhani alfaada xalaalnimada sheegaysa siyaabo badan baa siiqada xalaasha lagu gartaa siiqada xalaasha markay diinta kusoo aroorto ama ay qur-aanka ku soo aroorto ama xadiidka siyaabo badan baa lagu gartaa waxaynu leenahay xalaasha kow waa inay aayadi sheegtay inay xalaal tahay laba waa inuu xadii sheegay inuu xalaal yahay xadiis baa sheegay inuu xalaal yahay waa qaybta labaad saddex waa inuu ijmaac ku soo arooray shaygani inuu xalaal yahay saddex arrimood baynu halkaa haynaa oo xalaasha lagu garanayo saddex arrimood waa nas qur'aana ku soo arooray iyo maya mayae nas xadiis ah ayaa ku soo arooray iyo maya mayae ijmaac baa ku soo arooray soo saddex ma hayno saddexdaa labaa lagu dhufan saddexdan waxaa lagu ijmaacay iyo waxa naska qur-aankii ku soo arooray iyo waxa naska xadiidkiii ku soo arooray saddexduba inuu shay bicaynihi yahay iyo inuu shay bijinsihi yahay shay keliya inay aayaddu ku soo aroortay cayntiisa xadiidku inuu shay cayntiisa ku soo arooray ijmaacu inuu shay cayntiisa ku soo arooray iyo maye eh caynta kuma soo aroorin jinsiga inuu nusuustani ku soo aroortay saddexdii aynu haynay ee qur-aanka iyo xadiidka iyo ijmaaca ahaa laba ku dhufo isagoo keligii naskari uu ku soo arooray iyo isagoo jinsigiisa uu ku soo arooray laba marka lagu dhufto lix qaybood ayuu inoo noqday lixdaasiba waa xalaasha bayinka ah imaamu shaafici iyo imaamu maalik lixda iyo aimaduba lixdaasi inay xalaal yihiin baa laysla qaatay eeg afarta imaamba lixdaasi inay xalaal yihiin way isla qaateen imaamu shaafici iyo imaamu maalik waxay ku dareen xalaasha shayga uyna diintu ka hadlin ee xaaraannimana aan looga hadlin xalaalnimana aan looga hadlin shaygaana waxay yidhaahdeen aslul ashyaai alxalaal bay yidhaahdeen ashyaada aslul ashyaai alibaaxa bay yidhaahdeen ashyaada asalkeegu ibaaxa weeyaan oo waxaanu ku leenahay shayga haddii uu nas cadi ku soo aroori waayo naskaasina uu xalaal kuugu tilmaami waayo ama xaaraan kuugu tilmaami waayo oo nas ka hadlayba una shaygan jirin xalaasha noogu darbay imaamu shaafici iyo imaamu maalik sidaasay yidhaahdeen abu xaniife qowl baa jira uu leeyahay xaaraanta iigu dar laakiin muctamadka isaga laftiisa xalaasha lagu daraa imaamu axmedna inta badan imaamu shaafici ardaygiisii weeyaano waxa arday iyo sheekhi ismaba khilaafaan baa la yidhaahdaa inta badan marka madaahibka laga waramayo imaamu axmed waa laga tagaa sababta looga tagaa waxa weeye imaamu axmed iyo imaamu shaafici wax yarbay iskhilaafaan baa la yidhaahdaa waa sheekh iyo in yar bay iskhilaafayaan baa lagu odhanaya saddexda imaam baa inta badan madaahibka laga hadlaa oo lagu odhan saddexda imaam saasay yidhaahdeen tusaale ahaan waxa ay imaamu shaafici iyo imaamu maalig leeyihiin xalaasha noogu dar waa maxay waa xababteennii dhirta ka baxaysay iminka xababtii cadaadda markaad eegto ama cambuushii galoolka markaad eegto ama mardafkii caruurtu cunayeen markaad eegto ama boorashkii barashkii ciyaalku ay qodanayeen ama cilalkii markaad eegto waxyaabihii dhirteenna miyiga a ah ka baxayay markaad eegto dee nas si gaara ugu soo arooray oo waa xalaalku odhanayaa ma jiro na si gaara ugu soo arooray oo waa xaaraanku odhanayaana ma jiro imaamu shaafici iyo imaamu maalik waxay qaateen shaygaasi kol haddii nas uuna ku soo aroorin lixdii hore hana loogu daro oo xalaasha bayinka ah ee nebi maxamed uu sheegayo toddobaha laga dhigo markaa toddoba hana looga dhigo toddobadaa qodob ayay imaamu shaafici iyo imaamu maaligba xalaashii ay ka dhigeen wa ina alxaraama shayga xaaraanti ihina bayinun isna waa shay iska cad oo la garanayo xaaraantu waa shayga aan laguu ogolayn inaa aad la timaado ama xalaasha didkeegii weeye xaaraanta waxay culimmadu yidhaahdeen waa shayga nascadi uu ku soo arooray xaaraannimadiisa aayad baa ku soo aroortay xaaraannimadeeda iyo maye xadiis baa ku soo arooray xaaraannimadiisa waa laba iyo maye ijmaac baa ku guntamay shaygani inuu xaaraan yahay saddex baynu haynaa aayad baa xurmada sheegtay iyo xadiis baa xurmada sheegay iyo maye ijmaac baa ku guntamay shaygani inuu xaaraan yahay saddex baynu haynaa saddexdaasiba waa shay bicaynihi shay bicaynihi weeye shay qura ayay cayntiisa ku soo arooreen iyo maye shay bay ku soo arooreen bijinsihi jinsi ahaan ayuu shaygani xaaraan u yahay iyo meye bicaynihi buu xaaraan u yahay saddexdii laba ku dhufo lix ayaa ka soo baxay culimmadu waxay yidhaahdeen xaaraanta waxyaabaha lagu garto waxaa ka mida inuu camalkani xad yeesho xad haddii lagu yidhaha afartan jeedal baa qofkaa laga jarayaa ama boqol jeedal baa laga jarayaa oo shaygani xadba hadduu yeesho xad waxay calaamad u tahay waxyaabaha xaaraanta ah oo shay xaaraana buu yidhahay xuduud u baa la yidhaahdaa waa calaamada xaaraanta lagu garanayo waa qodobka toddobaad ka sideedaad waxay culimmadu yidhaahdeen ama camalkani waa inuu ganaax yeesho camal ganaax leba haddaad aragto xalaal maaha baa la yidhaahdaa waayo shay xalaala lagugu ganaaxi kari maayo shay meelka dhaca ama dembi ah ayaa ganaax iyo tacsiir yeesha haddii waxaa la yidhi camal aad samayso diinteennu ay ganaax ka ratibto oo lagu lagudhaa waa lagu ganaaxayaa ogow inuuna camalkani bannaanayn u xaraan yahay waana qodobka sideedaad culimmada waxay yidhaahdeen waxaa lagu darayaa qodob sagaalaadoo camalka haddii aad samayso waciid iyo hanjabaadi ay ku soo aroorayso isna xaaraan baa la odhanaya kol haddii waciidba uu ku soo arooray ama hanjabaadba ay ku soo aroortay camalkaa xaaraan ha laga dhigo ayaa lagu odhanaya waxa weeye camalka waciidkuu ku soo arooray tusaale ahaan haddaad maqasho ilaad aragto lacnada iyo cuquubo noocaaya iyo haddaad aragta camal uu ku soo arooray xaaraan buu noqonayaa markaa waa kii sagaalaad sagaal nooc oo xaaraantu ay leedahay oo sagaal kuba wada bayin kuwa nebi maxamed uu ku tilmaamaya ah ayaynu ka qaadanaynaa culimo halkan waa sagaal nooc oo sagaal kuba wada bayina xalaashana toddoba nooc baynu ka soo dhignay oo toddobaduba wada bayin bay ahaayeen xaaraantana sagaal nooc baynu ka dhigaynaa meel toddoba ah iyo meel sagaal ah ayaynu maraynaa tusaalaynu bixin wa ina alxaraama shayga xaaraanti ihi bayinun waa mid iska cad oo dadku ay wada garanayaanoo nas waadix ah oo medmadow aan lahayn ama ixtimaalaad aan lahayn ayaa ku soo arooray waa sagaal nooc markaa maxaa ka mida tusaalaheega ama maxaa xikmadda ilaahay uu shayga xaaraan uga dhigaa horta waa maxay ilaahay shay markuu inaga xarimo xikmad baa jirta laynooga xarimay xikmadaha qaarna waynu garan karnaa inagoo bani aadama qaarna xikmadaha ilaahay uu u xarimay garan kariba mayno oo waxaa la yidhaahdaa lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah shareecadeennu waxay leedahay cilooyin ilaahay mooye cid kaloo garanaysa ayna jirin haddaba waxaa lagu leeyahay haddaad aragto shay sharcigu xarimay waxa loo xarimaa limafsadatin khafiya fasahaad buu leeyahay qarsoon oon adiga kuu muuqan laakiin diinteennu ay si toosa u garanayso ama waxaa la yidhaahdaa limadaratin khafiya dhibaato ayuu leeyahay qarsoon eeg labadaba hadda waa laba sababood waa mafsado khafiya iyo madaro khafiya tusaale waa maxay waxa lagu yidhi gabadhan haddaad guursato markaad gogol ku kulantiin waa reerkaygii baad odhanaysaayo xaaraan ma aha adigoo gabadh idin u tegay ayaad haddana ku faanaysaayo war xaaskaygii aad leedahay waxaa lagu yidhi gabadha haddaadan guursanin haddaad gogol kula kulanto waa xaaraan warn ficilka meesha ka dhacay waa labiyo dhadig isku tegey waa galmaa meesha ka dhacday galmadii uunbay diintu midna ku leedahay waa xalaal midna ay ku leedahay waa xaaraan dee ninku markuu sidaa u eego wuxuu arkayaa inuu meesha waxa ka dhacay labiyo dhadig isku tegay ay yihiin labiyo dhadig baa meesha isku tegay midna waxa lagu yidhi waa xalaal midna waxa lagu yidhi waa xaaraan tan xaaraantaa ah, xikmadda loo xarimay waa maxay waa limafsadatin khafiya baa la fasahaad qarsoon oo hadda aan indhahaagu ayna qabanaynin ayaa ka dhalanaya oo waxa la yidhi haddii zinadu ay banaanaan lahayd ilaahay maba bannayn eh ummadda nin nin koriyaa ma jireen nin nin koriye lama heleen caruurtu way wada dayacmi lahayd baa layidhi zinadu hadday banaanaan lahayd ilaahay maba banaynin eh waxa mafsado khafiya oo qarsoon oo ku jirta ayaa jiro oo eg nin aabbanimo ilmo ugu naxaya ayaan la heleenba baa layidhi waayo aabbanimadii baa dhiman lahayd oo meesha ka baxaysa dee ninkii wuxuu noqonayaa orgi uunbuu noqonayaa ari lagu daray kol hadduu tuu soo gaadhaba uu u tegayo halkuu soo gaadhaba hadduu sidii suuligii uu ku baydayo waxa weye orgi ari lagu daray ayuu noqonayaayo waxa xikmadda ilaahay uu u xarimay ee zinada laynooga joojiyey wuxuu noqonayaa aabbanimadiibaa meesha ka bixi caruur la biiliyo iyo ubad laga naxo iyo meel taran iyo tafiiri taallo ayaa gebi ahaan meesha ka bixi baa layidhi waa fasahaad qarsoon oo bulshada iyo koonka ku imanaya taa xikmadaa ayuu ilaahay zinada xaaraan uga dhigay waa limafsadatin khafiya baa la yidhahdaa limadaratin khafiya baa iyaduna jirta limadaratin khafiya dhibaato qarsoon ayaa jirta limadaratin khafiya limadaratin khafiya waa maxay iminka tusaale ahaan adigoo muslima eh haddaad midi qaadato oo neef adhi oo halkan taagan aad gowracdo haddana isla nin majuusi ih uu midi taadii unuu qaato oo neef kaloo ag joogay intii aad ku samaysay inuu ku sameeyo halkaad qabatay buu qabtay mididaad qaadatay buu qaaday xididadaad goysay iyo sidaad u gowracday buu u gowracay haddana waxaa lagu leeyahay kanna waa xalaal kanna waa bakti baa lagu leeyahay kan majuusigu waa bakti oo waa xaaraane kan muslimkuna waa xalaal warniyo waaba cilmi alle eh xataa nimankii gaaladu nebi maxamed kelmaddaa way kula doodeen nabi maxamed bay kula doodeeno waxaa la yidhi welibana nafti shaydaana buu ahaayo qalbiga ibliis baa ugu tuuray oo yidhi dood una maxamed ka jawaabi karayn baa jirte bal taa weydiiya waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdeen maxamedow waxaad leedahay gaaladii baa lagu leeyahay shaydaan baa qalbiga kaga tuuray gaalada warniyo caqligaagu waa sidee waxaan anigu dilaana waa xalaal wuxuu ilaahay dilaana waa xaaraan aduma ilaahay baad ka fiican tahay bay idhahdeen neefku hadduu iska baktiyo yaa dilay bay yidhahdeen hadduu iska baktiyo allah baa dilay haddaad gowracdana yaa dilay bay yidhaahdeen adigaa dilay dee sideedna leedahay bay yidhahdeen maxamedow kii ilaahay dilayna waa xaaraan kii anigu aan dilayna waa xalaal ma ilaahay baad ka fiican tahay waa sidee suuratu ancaam aayado idil buu ilaahay ka soo dejiyey oo nebi maxamed ay kula doodayaanoo qaabkan ugu dhigo oo bal eega la leeyahay haddaba waxaa lagu leeyahay ilaahay wuxuu dabiixada majuusiga uu xaaraan uga dhigay waa limadaratin khafiya baan limadaratin khafiya wey dhibaato qarsoonoo hadda inagu aynaan arkaynin laakiin diinteennu ay garanayso ayaa jirta ilaahay cilmiyadiisa bakteriyadu dhiigga ayay la socotaa bakteriyada waxaa loo yaqaanaa dhiigga ayay raacdaa kolka meel kastuu dhiiggu joogo bakteriyadii way maraysaay way jirtaa qaabkan muslimiintu ay u gowracaan iyo qofkan muslimka ihi qaabkan u gowracanayo mar alle marka loo gowraco dhiig ugu butaacaa maskaxdu qaylay samaysaa alaan bay samaysaa jidhka ayay u qaylisaa gurma degdega caawimaad degdega ayay maskaxdu jidhka ka codsataa meel kasta oo dhiiguu ku jiray waxay ka jawaabayaan qayladii maskaxda ka soo yeedhay dhiiggii jidhka ku jiray oo dhan ayaa mar qura si degdega u ajiibaya maskaxda dee dhiiggii si degdega xididkii la gooyey ayuu uga soo baxaya baa soo raacaysa waxa weeye ninkaa muslimkii markuu gowraco neefkani waa bilaa bacteriya weeye bacteriyaba male amaa baktigaa iyo qaababkaa ay gaaladaa iyo majuusadu u gowracanayaan marka loo gowraco qaabkan islaamka ayuu khilaafsan yahay oo neefkaa hilibkiisa sida bakteriya looga waayaa waaba shibhu lmustaxiil baa la yidhaahdaa mustaxiil oo kale wey gaaladiibaa haddale markay dib u baadheen ee laababkooga ay geliyeen waxaanu la yaabannahay bay yidhaahdeen muslimiintu qaabka ay u gowracaan qaabkii ugu wanaagsanaa inuu yahay haddaba madarro qarsoon ayaa ninka gaalka ah gowriciisa ama baktiga xaaraan looga dhigay oy diintu inoogu diiday halkaasi waa laba xikmadood oo diintu ay wax u xarintay labaduba makfi bay ahaayeen labadaa labadoodii oo daahira ayaa jira labadaa labadoodii oo daahira ayaa jira waxaa dhici karta diinteennu inay shay kaa inaga xarimto xikmadda loo xarimana ay tahay limafsadatin daahiratin ama waadixatin limafsadatin waadixatin ama ay noqoto baa la yidhaahdaa limadaratin waadixatin mafsadada waadixadiihi waa xikmadda sunta xaaraan looga dhigay sun inaad cabto iyo sharaab inaad cabto sharaabkii cabbaa lagu leeyahay iyo biyihii waa xalaal eh suntiina iyadoo sharaabkii iyo biyihii uun u eg oo la nooc ah ayaa lagu leeyahay haw dhowaanin waa xaaraan eh sunta xikmadda laynooga xarimay waa limafsadatin waadixa way caddahay oo dadkaa wada taaban karaya waayo naftiibay dilaysaayo naftiibay inaga saaraysaa kol hadday dhimasha ka dhalanayso dee waayba iska caddahayoo nin kastoo caqli lihiba xikmadda sunta laynoogu diiday wuu arkayaa waa waadix sidii tii zinadii iyo ma aha iyo tii kale ee tusaaleahaan aan soo marayno kale ma aha waa limafsadatin waadixa baa la yidhaahdaa limadaratin waadixaduna waa khamrada khamrada sababta laynooga xarimay waa madaro waa madaradaasina way iska caddahay caqliga ayay tegsiisa ayay suulisaa kol hadday suntuna nafta tegsiiso khamradii iyo waxyaabaha muskirkiihina ay caqliga tegsiiyaan waxaa lagu leeyahay diinteennu labadaba xaaraan bay ka dhigtay waana arrimo iska waadix ah weeye waa afar sababood oo hadda shareecadeennu ay wax xaaraan uga dhigto ama xikmad xaaraan looga dhigo mid shanaad ayaa jira waxaa la yidhaha likhalalin fii yadi calayhi markii aad shayga guddoomaysay guddoomidaada hadduu khalal galo diintu xaaraan bay ka dhigtaa shayga guddoonka hadduu khalal soo galo xagga guddoonka shayga aad guddoomayso tusaale ahaan waxa weeye baa neef soo dhacay xoog baad ku soo qaadatay xoog baan ku qaadanayaa oon ku yeelanayaa baloodhkan baad leedahay sideedda dariiqee diinteennu ay ogoshahay in wax lagu guddoomo ee siintu ay ka mid tahay ee maxaanku dhaha beecu uu ka mid yahay ee kiraysigu uu ka mid yahay sideedda dariiq ee wax lagu guddoomo ka mid maaha xoogxoogu waxaa la yidhaahdaa waa likhalalin fii yadi calayhi markii aad guddoomaysay ama gacanta aad duldhigaysay awooddaada uu soo gelayay ayuu khalal meesha yimid xoogxoog baa yimid diintu way joojisay wixii la kala xoogo xaaraan ayay u aragtay kolkaa mafsadooyin hadda kuu muuqdaa halkan kama muuqdaane waa khalal fii wadci ilyadi calayhi ah xagga guddoomka ayuu khalal ka yimid waa beeca faasidka ah oo kale shantaa xikmadood ayuu horta ilaahay subxaanahu wa tacaala xaaraan uga dhigay umuuraha uu xaaraan ka dhigayo xaaraantu imisay ahayd sidaan hadda soo qaybihii hadda aan soo sheegnay wa ina alxaraama bayinun marka aan nidhi imise qaybood baynu ka soo dhignay sagaal qaybood sagaalkaa xikmadooda markaad ku dhufato xikmadooga markaad ku dhufato waa shan shan sagaal ku dhufo shan iyo afartan suuro oo xaaraantu ay leedahay ayaa xadiidkan si toosa usoo hoosgelaya markaa shan iyo afartan suuro oo xaaraantu ay yeelanayso ayaa xadiidkan si toosa usoo hoosgelaya wuxuu yidhi saxaabigu nebi maxamed baan maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo leh ina alxalaala shayga xalaashi ihi bayinun wuu iska cad yahay toddobaynu ka dhignay wa ina alxaraama shayga xaaraanti ihina bayinun wuu iska cad yahay shan iyo soddon suuraynu ka dhignay wa baynahumaa labadaa dhexdoodana waxa ahaaday mushtabihaatun waxyaabo isku eg eg oo mushtabih ah oo isshabahaya ayaa ah mushtabihaad waa jamcu mushtabihin wey jamcu mushtabihin waa wax wax kala shabahay ayaa la yidhaha mushtabih waxaa la yidhaha mushtabiha marka la tilmaamayo waa kulu maa laysa biwaadixi lxilli waalxurma mima tanaasacat ladila waxaa la idhaha mushtabiha kullu maa waa shay kaste oo laysa aan ahayn biwaadixi lxilli xalaalnimadiisu mid ay caddahay walxurmati ama xaaraannimadiisu shayga ay caddahay ka aan ahayn oo mima tanaasacat ladilla waxyaabaha daliiladu ay ku doodayaan eeg wa inagii lahayn laba daliil baa ku soo arooray taariikhdoodiina waa la ilaaway kolkaa daliilna xalaal buu ka dhigay midna xaaraan buu ka dhigay mushtabihaadka ayaynu ku daraynaa markaa kol hadday laba daliil ku soo arooreen taariikhda haddii la garto ka dambeeye ayaa nasakhaya ka horeeya ayaa lagu odhanaya imaamu axmed wuxuu ku fasiray markii uu mushtabiha macnaynayey wuxuu ihi mushtabihu waa almushtabihu bimakhtulifa fii xilli aklihi kalkhayli afar qodobuu imaamku ku fasiray waa imaamu axmed wuxuu idhi shayga xalaalnimadiisu ay caddaan weyday ee laysku khilaafo sida fardaha oo kale fardaha miyaynu qalanaynaa oo hilibkoogu xalaal buu inoo yahay mise fardaha hilibkoogu xaaraan buu inaga yahay imaamu axmed mushtabihaadka ayuu ku daray imaamu shaafici wuxuu xukumay markaa farduhu inay xalaasha ku jiraan oo la cuni karo hilibkooga oo ayna xaaraan ahayn dameeraha inayna lamid ahayn ee ay farduhu xalaal yihiin waa masale khilaaf uu ku soo arooray nusuus cad baa laakiin jirto oo masalada ka qoran waxaaba la yidhi ninka faraska hilibkiisa diida ragga qaar ayaa qaatay mukaabara ku jirta oo nusuus buu iska indhatirayaa isla weyni baa ku jirta iyo nas cad oo uu doonayo inuu isgarab mariyo imaamu axmed wuxuu yidhi waxaa mushtabiha isna loo yaqaanaa shayga cabbitaankiisa khilaaf uu ku soo arooro ee culimmada qaarna xalaal u arkaan culimmada qaarna ay xaaraan u arkaan sida nebiidka oo kale nebiidka nebiidku waa muskir baa la yidhaahdaa madhabkeenna xaaraan baynu inagu aaminsannahay laakiin culimo ayaa jirtay abu zurco iyo rag lamida ayaa jiray oo iyagu xalaal u haystay nebiidku inuu yahay xataa nin sheekho waxa jiri jiray markuu nebiidka cabo intuu sikhraamo suuqa isagoo dhacdhacaya la arki jiray eeg isagoo dhacdhacaya ayaa la arki jiray mararka qaar suuqa kolkaa nebiidka khilaaf baa ku soo arooray oo imaamu axmed wuxuu leeyahay kol haddii nebiidka laysku haysto ma khamra mise khamra ma aha haddii khilaafba uu galay ha la iigu daro buu leeyahay waxyaabaha mushtabihaadka ah xagga xidhashada marka laga hadlayo dharka la xidhanayo haddii aynu samayno oo dugaagga aynu dhar ka samaysana ama hargo aynu ka samaysano dugaagii dugaagan hilibkooda lama cuno bisadii haddaan gawracana ka warrama bisada bisada markaynu gowracano unbaan harageedii masallo yaroon ku tukanay aan ka dhiganay eeg ma cunayno eeg haragga ma cunayno asal haragga dee in la cuno iyo inaan la cunin diinteenna khilaaf baa ku sugan oo waxaa la yidhaahdaa neef adhiga haddaad gowracato haraggiisu diintu ma bannaan tahay oo ma cuni kartaa haddaad neef adhiga gowracdo haragga ma cuni kartaa waxaa la yidhaahdaa haddii la xooriyo oo la magdiyo haragu maruu noqdaa kolkaa dee shaarkaaga inaad cunto diintu ma banaana waana dhibaato shaarkaagu kuu leeyahay haragga haddii intii hilibka ahayd laga jaro ee la socotay oo la xooriyo dee ma oree masallay soomaalidu odhan jirtay ay ku tukato oo sida sijaayadoo kale sijaayad bay noqon jiray haragu sijaayad buu noqon jiray diinteennu ma banaana ayay ku leedahay haragga haddaad xooriso inaad tidhaa haddana caruurta haragga haloo kariyo haraggaa carruurta haloo kariyo caawa inaad tidhaa diintu ma banaana laakiin haragga inta aan la xoorinin dee laga qaadin fuduulaadkii neefkan uu yahay neef la gowracay harag waa hilibka wax a waad cunaysaa oo adigba hilibkana cunaysa haddaad aragto dhagor ku taagan odhan maysid waa haragiyo waa xaaraan odhan maysid haragu waa xalaal haddii aan la magdininoo jidhkeennu nafci iyo faa'iidu u leeyahay waana la cuni karaa oo dhibaato male neefka haddii aan la gowricin oo uu baktiyo oo neefku uu bakti yahay haragiisa marka la magdiyo eeg mutanajis buu noqdaayo marka la daahiro xadiidkii muslimkaa laga garanayaa ayumaa ihaabin dubiqa faqad dahura rasuulkula sal allahu alay haraga la haraga la xooliye ama la megdiyaa daahir buu noqday haddaba neef bisada harageegu daahir wuu noqonayaa eeg bisada harageegu xadiidkan muslim buu soo gelayaa ayumaa ihaabin dubiqa faqad dahura xadiidkan rasuulku leeyahay haragii la xooliyaaba daahir weeyaan buu rasuulku yidhi haddaad libaax qabatood haraga ka saartood megdiso haragaasi daahir buu noqonayaa mutanajiso waad maydhaysaa laakiin lama cuni karo bisadaha haragooga lama cuni karo waayo bisada harageegu wuxuu daahir ku noqdaa magdinta xoorinta kol haddii la xooriyana shaygu maruu noqdaayo xataa kii xoolaha ayaa xaaraan noqda haddii la xooriyo ka xoolaha cuni maysid marka la xooriyo bisada iyo libaaxa haragoogu inta aan la xoorininna xalaalba ma aha haddii la xooriyana maruu noqonayayo cuni mayside waad ku tukanaysaa uun waraabaha iyo waxyaabaha lamidkaa hadday baktiyaan haragooga ood soo qaadan haddaad xoodiso xadiidkan ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura ayay culimadu u daliishadeen ragga qaar madhabku wuxuu ka reebay shaaficiyadu ayga iyo doofaarkay ka reebeen haddii ay aynu qabannon haragga ka saarnoon xoodhinno shaaficiyadu waxay leeyihiin daahir ma aha waayo nijaasadiisaa muqallada ah doofaar haddaynu xoodhinona shaaficiyadu waxay qabaan daahir ma aha culimada kalena qaar badan baa qaba cumuumka xadiiskan ku jira ha la qaato macalaygii daahir ha iska noqdo haddii la xooliyo runtiina masalada waa de way iska adag tahayoo jaakeedadan imika ama yurub lagu xidho ama inooga yimaad darar badan oo idiin ah iyo timajarayaashu bahashan ay dadka kaga duuliyaan soo maydaan arag timaha dee timaha lagaga duuliyaa waxay ka timid doofaar bay ka timid asilkeegu waa doofaar intay madaxa kuu gooyaan bay haddana ayay wax doofaar ka yimid kuugu xogayaan ama ay timihii kaaga daadinayaan gaskan aad aragteen dhogorta doofaarka iyo ayaa laga sameeyaa waa tan timaa la yskaga daadinayo haddii adan qaadanin marka la megdiyo daahir buu noqdaa dee nin doofaar soo taabtay baa tahay toddoba jeer iska soo maydh markaa halkaa waxaynu arkaynaa ama inoo muuqanaysa markaa mushtabihaadka imaamu axmed wuxuu ku daray dugaaga haragooga dugaaga haragooga mushtabihaadka iigu daray wy waa masalada saddexaad eeg xagga cunada hilibka fardihi buu yidhi ha laygu daro mushtabihaadka xagga cabitaankana tusaale wuxuu imaamu axmed usoo qaatay nebiidkii bui mushtabihaadka ha lagu daro xagga xidhashadana wuxuu yidhi dugaaga xagga iibka iyo shaqadana beeca ciinada loo yaqaan ciinada bayculciina wax la yidhaah baa jira ciinadu waxa weeye anigu tusaale ahaan gaadi baan leeyahay haddaba laga yaabaa inay shirkadaheenan qaar ku isticmaalaan anigu gaadi baan leeyahay waxaa laga yaabaa inaan lacag u baahdo nin baa ii imanaya wuxuu i odhanayaa gaadhiga haddaan kaa iibsado ka waran gaadhiga haddaad iga iibiso gaadhiga anaa odhanaya gaadhigaan kaa iibsada bal waan baayacaya gaadhigii baan kala iibsanaynaa marla markaan gaadhigii ka iibsaday een kala soo wareegay gaadhigii een anigu yeeshay een milkiyey een qabdigii iyo guddoonkii la imid unbaa ninkii dib ugu noqonaya waxaan odhanaya warniyo lacagtaan u baahanahaye gaadhigiiaan kuu celiye e eh. lacagna aan kaa dhime e gaadhigii isla aan kaa iibsaday iga sii iibso lacag yaroo jaban iga aan kaa siiye lacag lacagtii ka jaban ayuu islam ninkii ka siinayaa bayculciina la yidhaayo madhabka shaaficiyada agtooda waa xalaal laakiin hayr shaaficiya way diideenoo rag badani waa xaaraan bay leeyihiin waa ribadii oo loo xeeladaysanayo ayay leeyihin bayculciina imaamu axmed wuxuu leeyahay ha la iigu daro ashyaada mushtabihaadka la odhanayo baycul ha la iigu daro buu leeyahay waxaynu u baahannahay inaan aad u dareenno mushtabihaadku waa mas'alo aad runtii muhiimadeeda u leh oo aad muhiim u ah bal saddexdan qodobee xadiisku sheegay hadda aan isyar wada dultaagno xalaasha mutlaqa ah marka laga hadlayo ee lagu odhanayo waxani waa xalaal sifooyinka xaaraan ka dhiga shayga ama ashyaada asbaabta khalal u jiida markii shayga laga waayo ayuu xalaal noqdaa kolkaa masalo yaro qarsoon baa iska geli karta eh, mujaradlixtimaal wax alla wuxuu yeelaya male mujaradlixtimaal tusaale ahaan haddaan miyigeenan u baxo maanta oo xabad sakaara aan soo qabsado sakaaradaa miyiga joogta yaa iska yeelanaya kolba kii qaatay baa yeelanaya soo maaha kii qaatay unbaa dee sakaarada yeelanaya anaa qabsaday sakaara miyi joogta anigaa yeelanayay diintu isiinaysaayo waan iibin karaayo waan gowracan karaayo waan maali karaayo waan dhaqan karaa sagaarada haddaan carabiyo waan dhaqan karaa say iigu tarantoon u maalan sidii adhiga loo maalayay waan iibin karaa waanan gowracan karaa markaan u baahdo sakaarada anmiyiga kasoo qabsaday ixtimaal baa ku jira ixtimaal waayo waxaa dhici karta sakaaradan in hortay nin miyiga degani uu isna sii qabsaday hadduunu hortay nin qabsaday ninkaasaa milkiyey ninkaasi isagoo leh ayay ka baxsatay markaasaan anigu qabsaday kolkaa miyayna sakaaradaasi mushtabih noqonaynin mutashaabih mayna ku biirayn ama mushtabihaadkii miyayna ku biiraynin kol hadday suuragalba tahay in hortay nin hore uu qabsaday kasii baxsatay oo anigu gacantii labaad aan ahay ila waa suuragal inaan gacantii koobaad ahay waana suuragal inaan gacantii labaad ahay kolkaa inay xalaal ii noqon iyo dee xoolo laleeyahay un inaan iska qabsaday ilakaarada haddaad aduu milkiyo ay kaa baxsato adaa iskale maralla markaad calaamad u samaysato xalaal iyo ninle maxay odhan jireen soomaalidu araggaa ka dhexeeya markaad aragtubaad ohanaysa war anala iskaga tag kee wareegunbaad ohanaysa calaamadaydii baa ku taalle anigaa lahaan jira iga baxsatay unbaad ohanaysa sakaaradaas ixtimaalkaasi mushtabihaadka ma ku darayaa talow sakaarada may waxaa la yidhi waa mujaradu lixtimaal oo kol haddii ixtimaal tajwiizulcaqli baa la yidhaha ixtimaal caqligunbaa suurtagalnimadiisa inoo sheegay masaladaa sakaaradaa hortaybaa lalahaa odhan maysi war xalaal cad weeyaane mushtabihaadka kadaa sakaarada noocaas oo kalea ah. tusaale ahaan ceel baa tagtay ceelkii aad tagtay waadaan baad ku ridatoo biyaad ka ama har baabaad u tagtayba har halkana ayaa oon la kala lahayn ayaa tagtay hartiibaad jirikaan ka dhaansatay jirikaanka biyahee dhaansatay horta sidee harta lagu yeeshaa biyaha hartan markay hartu dad ummadda u dhaxayso sidee lagu milkiyaa mar alla markaad webiga dul tagto ama aad harta dul tagto ama aad dooxan hargeyso socdo dul tagto intaad sidaa u qaadato markaad qaadato ayaad adigu yeelatay saa markaad u qaadato adigaa iskale saa ma u qaadatay adaa yeeshay ninka adiga kaasii qaataa xoolahaagiibuu dulmiyo waa difaacanaysaa markaa adaale markaad sidaa u qaadato haddaba miyayna suuragal ahayn markaad harta jirikaanka ka darsatay in hortaa nin intuu hortaa qaatay biyihii uu milkiyey inuu dib ugu celiyey oo jirikaankanad soo qaadatay biyo hortaa nin kale milkiyey inay tahay miyayna suuragal ahayn waa suuragal haddana ma mushtabihaadku ku darayaa masaladaasi may mujaradu tajwiizi lcaqli baa la yidhaahdaayo waa sida sakaaradii miyiga laga qabsaday oo kale biyaha intaad ka darsato adigunbaa iskale cid alla cid kugu qabsanaysaa ma jirtee waa xadiidka rasuulka ina alxalaala bayinun xalaasha xalaalnimadeedu ay caddahay ayay masaladu inoo soo gelaysaa xalaalnimada cad bay iska soo gelaysaa culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa ka mida masaladan oo lagu suurayn karaa eeg suwar fara badan ninbaa bad tegay kalluun buu ka qabsaday baddiibuu ku sii daayey waxyaabo badan baa meesha iman karaya baa la leeyahay ninbaa miro ergistay maradii uu ergistay ixtimaal kale ayaa yimidoo marada markaad ergisatay dee kiilaha wuu ku ergisay oo qaaduu ku yidhi ixtimaal baa imanaya markaad xidhato war armuu kii dhintay oo hadduu kii ku ergisay dhintay marada ayaa milkigeeda yeelanaya dhaxalkiisii dhaxlihii dhaxluu muu kuu ogolaaday maya war dee marada iska bixi ilan kiilaha kuma siina arma lagu odhan karaa war waxaasoo dhani waa mujaradu tajwiizi lcaqli bay diinteennu tidhaahdaa ixtimaalaadka caqligu keenayo een qariino cuskanayn qariino aan cuskanayn shayga mushtabih kama dhigo ee xaalaal cad buu ahaanayaa ama xaaraan cad buu ahaanayaa xalaashii caddayd waynu suuraynay xaaraanta cad maxaa ka mid a ee tajwiiska caqligu uu ku jiro isna haddaad tusaale ahaan gaadi baloodh dhacdo baloodh baad dhacday xoog baad nin kaga qaadatay baloodhkani waa xaaraan mar alla markaad qaadatay aad ninkii ka faramaroojisatay unbu caqligii ku yidhi waraanmu ninkii markii aad ka qaadato ku arkay inaad ka xoog badantahay hoosta kaa saamaxay mayna suuragala in hoosta kaa siiyeyba baloorka haysato hoostan ogola dee isagay go-aanku isagu ka go-aa kol hadduu go-aanku ninka maaliga ah uu ka go-o haddii intaad ka xoogto haddana uu ku siiyo xalaal bay kuu noqon xoogiddii hore ilahay uu kaala xisaabtamayaayo dembi bay ahayd laakiin inta isagu dawucan baryo libaaxayn ma aha heli maysida iska kaysi waanku siiyey kaasi waxba kuma xalaaloobaan baryanimaaynta la layidhahyo soonkuba kuma jabo haddii iminka qasab wax ku cab lagu yidhaa dee soonku kaa jabi maayo haddaad dheragto haddaad dheragto soonkii waxba kaama jabayo waynagii odhanaynay ilmaha yar markuu aabbuhu u hanjabaylimuu diliye ha iska qadeeyo markay hooyadu sharaab soo agdhigtana waan soomanahay ha yidhaahdo isagoo dhinacan ka cunayo odhanaya hooy waan soomana ilan hooyadu ma dilayse eeg hooyada haddii sharaabkeega uu qaato uu ka jabi soonku aabbahan dilayo laakiin wuu dhergayaayoo soonku waxba ka noqon maayo hana xirfada iyo dawaad ka ilaalinaysaayo haddaad tidha ah bakaale io hanjir maanta cayaro dhargeey anan sooma anan dhargo dee ilaahay waxba ka qarin kari maysid ma ogtahay kolka waxaynu leenahay haddii xoola aad soo dhacdo ixtimaal baa jira ninkii lahaa inuu kuu saamaxay ah inuu kuu ogolaaday ah, inuu ku siiyey ah ixtimaalkaasi mushtabihaadkii ma ku darayaayo xaaraantii caddayd ma ka saarayaa may kama saarayo shaygaasi wuxuu ahaanayaa xaaraan baxtiya ixtimaalkaasina waa mujaradu tajwiiz wa in alxaraama bayinuntii rasuulku yidhi sal allahu caleyh wasalam unbuu um meesha soo gelaya mushtabiha haddaba afar baa isaga mushtabiha aynu ku suurayni bal hadda suwarka mushtabiha culimmadu ay ku suureeyeen ila eeg waxaa la dhaha mushtabihu waa in shaki uu yimaado shayga xalaalnimadiisa iyo xaaraannimadiisa waa in laga shakiyo xalaalnimo iyo xaaraannimo xalaalnimo iyo xaaraannimo labadaa ayaa looga shakiyey inuu xalaal yahay iyo inuu xaaraan yahay ayaa looga shakiyey xalaal iyo xaaraan baa looga shakiyey kol haddii xalaal iyo xaaraan midka uu yahay looga shakiyo oo shakigaasi uu meesha soo galo ma xalaal baa mise xaaraan hadday sinmaan oo la kala rajixi kari waayo bal hadda u fiirso hadday sinmaan oo la kala rajixi kari waayo asalkiibaa loo noqonayo waxaa la odhanayaa xukunka asalka ahaa hadduu xalaal ahaana xaalaal baynu ka dhigi xukunka asalka hadduu xaaraan ahaana xaaraan baynu ka dhigi oo asalkiibaa loo noqon waa shaygan xalaalnimadiisa iyo xaaraannimadiisii ayaa la kala garan waayey egway way sinmeen qariino la raaco la xoogsado ayaa la garan waayey asalkii ka horreeyuunbaa loo noqon tusaalu waa maxay shimbiruhu xalaal bay inoo yihinoo waan gowracan karnaa walaxma ayrin mimaa yashtahuun buu ilaahay leeyahay hilibka shimbiruhu waa nimco waa gallad ilaahay ina siiyey eeg waa gallad ilaahay shimbiraha iyo haadka dee waxyaabaaan qalan karnoon gawracan karnoon cuni karno weeyaan digaaga un maahae shimbiraha caadiga ah qoollaydan waynu cuni karnaa oo waa xalaal qoollay cirkaa iyo dhulka dhexdooda duulaysa ayaad leeb ku liishaantay aadna eegatay oo waad kusii sii daysoo leebkii baa ku dhacay qoolleydii si xooga ayay dhulka ugu soo dhacday iyadoo mayd ah ayay dhulka timid waxaa la ysku qabtay qoolaydani ma leebkiibay u dhimatay oo leebkani xalaal buu ka dhigayaayo gowrac buu u yahay mise qoolleydani miisaankii cuslaaye darnaayay dhulka ugu dhacday ayay u dhimatay bal hadda u fiirso eeg haddii dhulku dhicidaasi hadday qoolayda ay wax dilay ay tahay way baktiday qoolaydaasi baktibay noqonaysaa dhulkiibay xoog ugu dhacday baktibay noqon haddii qoollaydaa ah waxa neebka ku dhacay uu yahayna bismillaah baad tidhiyo isagii baad ku dhufatay gawrac buu u yahay markaa labadan arrimood haddaba yaa xoog badan eeg qoollaydaasi ma dhulki ma dhulku dhicidiibay u dhimatay baynu nidhaahnaa mise leeb ku dhicidiibay u dhimatay baynu nidhaahnaa ma kala rajixi karno midkay u dhimatay kol haddii dhulka si miisaaman ay ugu dhacday oo culus ay ugu dhacday iyadoo maydana aynu u tagnay ma kala garanayno asalkii baa la eegaya haddaba asalkeegii muxuu ahaa qoolaydu eeg asalkeegii hore biraynta ayaa xalaal ka dhigi jirtay birayn la-aantuna xaaraan bay ka dhigi jirtay waxa lagu leeyahay war qoolaydaasi xaaraan bay noqonaysaa iyadoo mushtabihaadkii ka mid ah ayay qaybta xaaraanta culimmadu ku dareenoo waxaa lagu leeyahy asalku taxriim buu ahaa falaa yuzaalu bishakin shaki hadaba asalkii ku zuulin mayno xaaraannimada ahaa shakigaasi inay leebka u dhimatay waa shaki inay leebka u dhimatay waa shaki shaki shakigaa ku zuulin mayno waa inay dhulka xoog ugu dhacdee eh, haddaad qoolleyda leebka ku dhufato iyadoo aayar socoto ay dhulka soo degto ay kadibna iyadoo mayda aada u tagto qoolleydaasi maxay u dhimatay leebkiibay u dhimatay labadii shay ee kii xalaalaynaya kii xaaraanaymanayay baan shinnayn oo qariinaa jirta midkood rajaxaysa qoollaydan atoogatay biyay ku dul dhacday ilayn harbay dul maraysay biyaysan markaad leebka la heshay si xoogaba ugumay dhicin aayar iyadoo duulaysa ayay biyihii ku dhacday markay biyihii ku dhacday way quustay markay quustay intii aad soo gelaysay harta ee darka iska saaraysay naftu way kasii baxaysaa iyadoo u tagtay qoollaydan ma aad ku dhufatay bay u dhimatay mise biyahan ay quustay ay muquuratay ayay ku ay u dhimatay waa mutashaabihi lama kala garanayo kol haddaan la kala garanaynin maxaynu odhanaynaa markaa mutashaabiha qoolaydaa maxaa laga dhigi asalku xaaraan buu ahaa shakigaa alleebkaa ku dhacay inay u dhimatay inoo xalaalayn maayo war qoolaydaas iyadoo mutashaabihii ah xaaraanta ayaa lagu darayaaye iska ilaali baa lagu leey oo alslu atariim alaslu atariim baynu qaadanayna markaa qaybta labaad ee mutashaabihaadka uu noqonayo qaybtaa koobaadan hadda ka soo baxnay asalkaa loo noqonaya oo hadduu xalaal yahayna xalaal baa laga dhigi hadduu xaaraan yahayna xaaraan baa laga dhigi asalkii labadan xalaaleeyaha iyo xarimaha markii la kala garan waayo asalka ha loo laabtaynu nii ka saddexaad waxa weeye shay xalaal ah oo yaqiin xalaal u ah shaygani xalaal buu ahaa yaqiin ahaan buuna xalaal u ahaa waxa ku soo kordhay shay xaaraan ka dhigaya shay xalaal ahaa ayuu ku soo kordhay shay xaaraan ka dhigaya shaki baa yimid markaa shaygan xaaraanta ka dhigaya yaqiin ma aha shaki baa galay maxaa la qaadanayaa markaana asalkii baa la qaadanayo asalku xalaalnimo ayuu ahaa war xaalaalun inooga dhiga waa maxay tusaalahaasi laba ninoo halkan wada jooga ayuu midi yidhi warniyo waxaa duulaya ma arkaysa ha hadduu tukan yahay islaantaydu way furan tahay buu yii waxaa duulaya hadduu tukan yahay islaantaydu way furan tahay kii kalena wuxuu yidhi kaasi hadduu tukan yahay islaantaydaa furan buu yidhi sow ma aha ka kalena wuxuu yidhi hadduu tukan hayrkii yahay anna islaantaydaa furan buu yidhi eeg labada nin mid wuxuu yidhi hadduu tukan noqdo islaanta waa furay midna wuxuu yidhi hadduu tuka noqon waayu wax kale noqdo waxaan tuka ahayn dhagaxna ha ahaadee hadduu waxaan tuka ahaynba shaygaasi noqdo anna islaantaydii waan furay buu yidhi shaygaa duulayey haddii la kala garto dee hadduu tuka noqdona kii yidhi hadduu tuka yahay islaantaydaa furan bay ka furmi oo mutashaabihii maahae waxawey waa xalaashii bayinka ahayd iyo xaaraantii bayinka ahayd hadduu tuka noqon waayena kii yidhi hadduuna tuka ahayn islaantaydaan furaybay si toosa islaanta uga furmi waa haddii shaygaa la kala garto laakiin shaygii duulayey haddii uu sii duulayuu sii libdho uun kii oon xaqiiqdiisa la helin wuxuu yahayba kii oon la garanin unbuu shaygii sii duulay sii libdhay keebay islaantu ka furmaysaa labadaa nin shaygaasi ama waa tuka ama waa tuka qayrkii keebaynu odhan islaamtaa ka furan horta labada nin markaaynu doonayno labada nin labada ninba xalaal rasmiya ay xaasaskoogu u ahaayeen waa xalaal yaqiina bay ahaayeen labadoodaba shaki baa yimid hadduu tuka noqdona kii yidhi hadduu tukan yahayba islaamtu iga furmi shaki baa yimid inuu tuka yahay kii yidhi hadduuna tuka ahaynna shaki baa yimid inuuna tuka ahayna islaamtu ka furmayso dee waxaa lagu leeyahay masaladaas oo kale labada nin midkoodna islaantu ka furmi mayso waayo islaamta inaad qabtaa waa yaqiin inay furmaysaana shaki baa meesha yimid waa mutashaabihi qaybtii asalka loo noqonayay bay noqonaysaa ee xalaasha laga dhigayay markaa labada nin mid kasta aba islaamtiisa ha iska qabo oo mid kasta xaaskiisiibay u tahay unbaa la odhanayaaye haba yaraatee la odhan maayo hebel bay ka furantay iyo hebel kama furmin laakiin hadda la soco waa laba nin markay kala duwan yihiin adigoo nin qura ah oo laba dumara qaba haddaad tidhaahdo hadduu tuka yahay heblaayaan furay hadduu tuka noqon waayana heblaayada kalaan furay ninkaasi labadaba uu ka dheeraanayaa inta yaqiin la helayo labadaba wuu ka dheeraanayaa ninkaasi waayo waxaa la hubaa si yaqiin ah eeg inay ninkan mid uga furantay baa la hubaa laakiin labada nin dee yaqiin maaha inuu nin kastaaba wuxuu lahaa ani maaha waa adiga ka kalena wuxuu lahaa waa adiga waa kii lagu odhan jiray saddex ninoo meel wada fadhiya haddii naqas xagga dambe uu ka soo baxo naqas unbaa la maqlay naqas weynoo la wada maqlayo waa saddex nin unbaa naqas laga dhex maqlay kani wuxuu yidhi aniga maaha aad u soo weysayso kana wuxuu idhi aniga maaha war adu soo weysayso saddexdii nin way isku tuurtuureen salaada isma tukin karaan baa laodhan jiray laba nin hadday yihiin isma tukin karaan waa la nin kasta hadda salaadiisa wuu tukan waayo kan dee yaqiin ma aha eeg keliga haddaad meesha fadhidood naqas maqasho dee waxay ilaa waa kii xadiidku ahaa salaada yuuna ka bixin inuu cod maqlo ama uu ur helo mooyaane cod haddaad maqasho salaada ma tukan karaysid adoo kelidaaya laakiin laba haddaad noqotiin isku tuurtuurid baa imaniyo ha aniga maahaad odhan waa ninka kale ka kalena wuxu odhan aniga maaha waa ninka kale adna waa tukani isna wuu tukani midkiina la odhan maayo salaadii waa lagu leeyahay laakiin haddaad tidhaahdo kii kale kula fadhiyey ituki haddaad tidhaahdo ituki iqraar baa shahaada meeshaa soo galayo ituki ko haddaad tidhi salaadiisu inay sax tahay baad qirtay salaadaadiibaad si qarsoon ugu markhaati kacday inayna jirin odhanood soo weysayso kol hadaad ninka imaamnimo u ogolaatay imaamnimoka ad ogolaatay salaadiisiibaa saxabaad leedahe taadiibaa kolkaa ad u haysataa inayna sax waa masalada labaad ee mutashaabiha la yidhaahda asalka ha loo noqdo waa masaladaa masalada saddexaad waxaa la yidhaahdaa mutashaabiha afar baa loo qaybiyaaye asalka shaygani waa inuu xaaraan yahay baa la yidhahda isagoo asalka shaygu xaaraan buu ahaa waxa ku soo kordhay shay xalaal ka dhigaya mala qaaliba welibana malo xoog badan adigoo isticmaalaya ama malo aad u xoogan adoo eh, malo badan adigoo ku taagan ayuu shayga kugu soo kordha inuu xalaal noqonayo iyo in kale haddii sharci ahaan malahaa la xoogjiyo oo malahaa la qaato xalaalnimaa lagu dari asalkii xaaraanta ahaana meesha waa laga tuuri oo maxaa ka mida talow tusaaluhu waa maxay ay baad dirtay uwaar baad ayaad ku dirtay aygii markaad uwaadhi ka daba dirtay aygiiyo uwaadhiba way isla qarsoomeen wuu dhaawacay markuu dhaawacay isla qarsoomeen aygiioo faramaran baa soo noqday uwaadhi oo ayaad u tagtay uwaadhi oo ayaad u tagtay asalku xaaraan buu ahaa waxa xalaal ka dhigayeyna aygan buu ahaa oo aygani halkii mididu ku jiraa sawleebku halkii midida inooguma jirin markii shimbirta lagu tooganayey ayga mucallamki ihi ee wax la baray halka mididu ku jiraayo waxa uu kuu qabto wuu xalaaleeyaa hadduu isagoo nool ad u tagtana waad birayni hadduu isagoo dilay adu tagtana xalaal buu kuu yahay waad cunaysaa ayga mucalamka shardi waa inuu mucalam yahay aygu markaad qaba tidhaana waa markuu cararayo markaad joog tidhaana markuu istaagayo uwaadha markuu qabsadana lafihiisa waa inuuna u qabsanin waa inuu adiga kuu qabto waxaana calaamadu ah ma cuno markuu qabtee isagoo baahan ayuu adiga kuu keenaya aygu hadduu mucallam yahay qur-aankaa inoo sheegay oo waa waxyaabaha lagu uwaadhsado ayuu ku jiraa aydii markaad uwaadhi sakaaradii ama bakaylihii aad ka daba dirtay uu dhaawacay ay isla libdheen ayuu aygiioo daalanoo faramarani soo noqday uwaadhiioo dhaawac ku baxsatay baa jirta iyadoo meydaad u tagtay ixtimaal baa jira inay uwaadhani sabab kale u dhimatay ama ay aan mucallam ahayn oo barbar cararayay baa jiray oo kii kalaa malaha la qabtay waa suuragal ixtimaalkaasi kol haddaba hadduu danni meesha yaallo dannigaana sharcigu uu ictibaariyey waxaa lagu leeyahay sabab muctabari hadday meesha taal dhaawicii uu aygu u geystay dhaawac nafta ka saaraysa marka hore hadduu u geystay xalaalnimaa la xukumayaabaa la leeyahay asalkii waxba la xukumi maayo xalaalnimo ayaynu xukumi ugu dambayn masalada afraad ee mutashaabiha culimmadu ay u sameeyeen ama ay yidhaahdeen mutashaabiha waa lagu kala gartaa waa in la garanayo shayga xalaalnimadiisa laakiin mala xaaraan ka dhiga ayaa ku soo kordhay calaamad muuqatana ma haysto oo calaamad muuqataa ma jirto oo cayntiisa ku tacalluqaysa kolkaa xalaalnimadii unbaa la qaadanaya xaaraannimada la eegi maayo oo maxaa ka mid a ah? ninka khamriilaha ah ninka khamrada sharaabka khamrada a sameeya maryihiisa maxaynu ka dhigaynaa ninkani waa khamriile khamradu waa nijaas baynu qaadanay khilaaf baa culimada ugu sugan kamradu waa xaaraan waa laysku waafaqsan yahay inay xaaraan tahay laakiin cabideedu waa xaaraano waa mutafaq shaygu isagoo xaaraan ah ayuu haddana daahir noqon karaa oo imika carada carada markaan eegno ciidan horteenna taalla saw kuma dul tukano daahir maaha ciiddu laakiin inaad cuntaa maxay diintu ka qabtaa ciidda inaad cuntaa waa xaaraan laakiin waa daahir dee iyadoo xaaraana carada i cunideedu ayay haddana daahir tahay kolkaa culimmada qaar baa qaba khamradu iyadoo xaaraan ah ayaa hadday ku taabato ay kugu da'do adan odhanaynin nijaaso weeyaan cabideeda xaaraana laakiin kudi'ideedu waa nijaas odhan maysid baa oo nijaas ka dhigi maysid haddaba ninka khamriilaha ah ma inagoo qaadanay khamradu inay nijaas tahay maryihiisa maxaa laga yeelayaa asalku xalaal buu ahaa asalku daahir buu ahaa khamriilaha maryihiisu dee dharoo dhani ninka gaalka ah gabadha caruurta yar korinaysa dharkeygani asalkeygu daahir buu ahaa asalku daahir buu ahaa laakiin ixtimaal baa jira inay nijaasadan khamradan uu miirayaa ay kusoo duulduusho gabadhan caruurta yar umushee ilmaha yar haysa ilmaha yar inuu ku kaajiyo inuu ku xaarayntuba suuragal weeyaan oo ixtimaal baa meesha jira maxaynu haddaba odhanaynaa maxaynu xukumi haddayna calaamad cadi jirin oo qoyaan ka muuqda oo ku duulayo ood arkaysa ama calaamado lagu gartaa haddii ayna jirin waxaa lagu leeyahay waxaa la xukumayaa dharkaa khamriinuhu inuu daahir yahay ninka hiliblehee xoolaha gowraca ee dhiiggu uu ku soo daato dhiiggu sida weyn uu ugu daato waa nin ah wuxuu gowracaa xoolaha dhiigga ayaa ku duulduula waxaynu xukumaynaa ninkaa hiliblaha ah inuu dharkiisu daahir yahay kol haddaadan arkayn nijaaso cadoo ku taalla iyo calaamad ku tusinaysa midna haddii ayna jirin laakiin hadday ay calaamadi jirto baa la yidhaahdaa calaamad weyni hadday jirto dee calaamadaa la raacaya oo daahirnimadii shaygu waa ka baxaya afartaa qaybood ayaa shayga mutashaabiha loo yaqaanaana oo culima inoo noqonaya bal haddaba aan eegno xadiikii rasuulka macnihiis aan dib ugu noqono aqwaashii culimada ayaynu halkaa kaga baxnay wuxuu yidhi saxaabigii nebi maxamed baan maqlay isagoo leh sal allahu calayhi wasalam ina alxalaala shayga xalaasha ihi bayinun waa shay cad wa ina alxaraama shayga xaaraamta ihina bayinun waa shay cad wa baynahumaa dhexdoodana waxa ahaaday mushtabihaatun waxyaabo isku eg eg oo isshabahaya ayaa ahaaday laa yaclamuhunna mana garanayo kaiirun wax fara badan oo min annaasi dadka ka tirsani jumladani waxay tilmaamaysaa laa yaclamuhunna kaiirun min annaas markuu rasuulku leeyahay sal allahu alayhi wasalam waxay inoo tilmaantay dadka in yari inay garanayaan mutashaabiha dadka in yar baa garanaya xukunka mutashaabihu uu leeyahay xalaalnimo iyo xaaraannimo dad garanaya ayaa jira dee rasuulku kasrada in badan unbuu ka anfiyey cilmiga eh dadka oo dhan kama wada anfiyin waayo fi lcilmi waa mutashaabiha way garanaya ama mushtabihaadka mushtabihaadka way garanayaan waraasikuuna fi lcilmi oo ilaahay baa baray subxaanahu wa tacaala laa yaclamuhunna ma garanayo kaiirun wax fara badan oo min annaasi dadka ka tirsani haddaba qaadka iyo sigaarka mutashaabiha ma ka dhignaa qaadka iyo sigaarku mutashaabihi miyay ku jiraanay diinteennu mutashaabih u aragsan tahay mise xukunkoogu waa cad yahay xataa hadday mutashaabih yihiin xukunkoogu waa cadi oo mutashaabih ama xaaraan buu noqdaa ama xalaal buu noqdaa aduu afar qowl baa ku jira oo aslul ashyaa afartii ku jirtay ma garanaysa ayaa ku jira kolka qaadka culimadeennu waxay fatwoodeen ibnu xajar baa ka mida sharxan arbiciinka ninka sharxay wuxuu fatwooday waa minhaajka ninka sharxay minhaajka ninka sharxee tuxfaalihi waa kitaab kitaab madhabka shaaficiyada dee ay akhristaan gaar ahaan shaaficiyada soomaalidu kitaabay akhristaan kitaabkii ugu weynaa weeyaan minhaajku sheekha minhaajka sharxay wuxuu fatwooday qaadku inuu xaaraan yahay xurmada qaadka ayuu fatwooday qaadku inuuna guud awliye ahayn ayuu sheekhaasi fatwooday uu xaaraan yahay waxaa jiray marka koobaad qaadka marka la eegayo yaman baa ugu horreysay maalihii uu ka baxay qarnigii toddobaad baan filayaa inuu ahaa yaman baa ugu horreysay maalihii qaadka laga beeray ee qaadka laga helay culimmadii yeman joogtay saddex kitaab bay qoreen laba kitaab qaadka xalaal inuu yahay bay ku sheegeen laba kitaab oo culimmadii reer yamaneed ay qoreen qaadku waa xalaal bay yidhaahdeen xalaalo waxa weye caleenteenen caadigo kalu weeyaan bay yidhaahdeen xalaal bay ayay fatwoodeen hal kitaab ayaa qaadku inuu xaaraan yahay ayaa lagu qorayo culimmadii reer yamaneed saddexdaa kitaab markay qoreen ibnu xajar ilhaytami almaki sheekhii maka isagoo ahaa ayaa saddexda kitaabba maka la gixiyey ibnu xajar wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo taxdiiru hiqaat kitaab loo yaqaano min alkifti ama min alkafata ee walqaad taajarada iyo dhaadheerka qaadka dhaadheerkaa la yidhaahdaa kafatada ama kiftigana taajaradaa la yidhaahdaa jacka gaagaaban wuxuu yidhi taxdiiru hiqaat dadka hiqaada lagu kalsoon yahay ha looga digo qaadka ka dhaadheerkaa iyo ka taajarada aba ha looga digo kitaabkaas uu qoray ibnu xajar baale sheekha minhaajka sharxay ayaa leh haddaad u baahato meelo uu kaga hadlay meelo badan buu kaga hadlayoo ka furica can muxarimaatilahi meelaanu kaga hadlo xadrada iyo narsada iyo kanuu kaga hadlo ee la ka furica can muxarimaatilahi muqadimadiisa wuu kusoo qaadanaya xataa waxaa laga yaabaa kitaabkiisana azawaajir can iqtiraaf ilkabaair inuu kusoo qaato ayaa dhici karta muqadimadiisa isna labada kitaabba way daabacan yihiin wadankana way yaaleen laakiin kaaka taxdiiru iqaadka weli isagoo mabuuca anigu ma hayo wuxuu yidhi ibnu xajar dadka walaalaha ee lagu kalsoon yahay ha looga digo buu yidhi jaadka ka yaryar iyo ka dhaadheerba ha looga digo taxdiir buu yidhi isagaa kitaabka dhexdiisa ka hadlo wuxuu yidhi hoy anu ma odhan buu yidhi taxriim wax xaaraan qaadku ma odhan buu yidhi waayo waxaan ka baqayaa buu yidhi aayaddan qur'aanka ah walaa taquuluu lima tasifu alsinatukum lkadiba hada xalaalu wa hada xaraam eeg eh, si fudud inaad shaygu waa xalaal iyo wa xaaraan u tidhaahdo dee mashaaric baa tahay ma ilaahay sharciga samaynayaad ka soo dejinayaa tahay wuxuu idhi inaan shay ilaahay waa xaaraan cad una odhan waa xaaraan inaan idhaa ama shay ilaahay xalaal cad una odhan waa xalaal inaan idhaa ayaan ka baqay buu yidhi xukunkaa waan ku degdegi kari waayey buu yidhi anu ha layska ilaaliya baan qabaa buu yidhi kol hadduu caafimaadka waxyeelayo kol hadduu xoolaha la dagaalamayo kol hadduu wakhtigii qofku uu lahaayo ilaahay siiyey uu ka luminayo war dadka wanaagsan ha looga digo buu yidhi qaadkaa khayr kuma jire halkaa ayuu mariyeyo wax layska ilaaliyo laakiin xukunkiisa laga aamuso kitaabka ayuu ibnu xajar ka qoray culimadi reer yamaneed ayuu la kulmay markii dambe ibnu xajar waxyaabo badan ayuu sii daraaseeyey yuu sii eegay oo si fiican ayaa loo sii daraaseeyey qaadka ayaa daraasad fiican lagu sameeyey fataawaha markii uu qorayey oo ka dambeeyey kitaabka qaadka wuxuu ibnu xajar maray inuu xaaraan yahay qaadku waa xaaraan masaladan qaadkana culimadu inay ku doodaan ma ahee dhakhaatiirtu waa masale ay iska leeyihiin dhakhaatiirtu inay caddeeyaan weeye dhakhaatiirtu hadday caddeeyaan inuu maskaxdaada waxyeelayo ama maado daroogi ihi inay ku jirto hadday caddeeyaan dee waxa weeyaan kullu muskirin xaraamuntiibstoos isu ogelayaa kullu muskirin xaraamun dhakhaatiirtu hadda way caddeeyeeno maado daroogo inay ku jirto qaadka way wada sheegeen welibana waa maado ka guurta bay yidhaahdeenoo wuu baarixigaroobaya wa inaga nidhaa ama waa kan lala yaaco kolkaa maado afar iyo labaatanka saacadood ee hore geedka laga jaray geedku intuu qoyan yahay daroogo ku jirta oo marka dambe ka duusha inay jirto ayay caddeeyeen kolkaa qaadka warkiisu wuu iska soo rasmi wuu iska soo go-ay oo xagga xurmada ayaa loo badan yahay hadda qaadka marka laga hadlayo waxaynu eegaynaa sigaarka sigaarka waa laga hadli jiray oo masale aada looga dooda ayay ahaan jirtay masalada sigaarka sigaarka ragga qaar baa yidhi soonkaba jabin maayo heer bay gaadhsiiyeen ayna yidhaahdeen cadarka markaad isku buufinaysa muxuu ku yeelaa caynba maahe waa qiiq bay yidhahdeen waa hawa bay yidhaahdeen sidan tusaale ahaan cadar aad isku buufisood ursatay oo kaluun iga dheh ragga qaar baa la maray inay gaadhsiiyaan heeray yidhahdeen sigaarku aba caynba ma ahee muxuu yahayba sigaarka laftiisu ee nafta aadamaha waxbuu yeelaa hay-adda caafimaadka adduunku tirakoob ay soo saartay dadka sigaarka u dhinta sanadkii dee malayn maysiin tirada ay ka soo saartay inta ay la eg tahay sanadkii dadka sigaarka u dhinta ama xanuunada sigaarka laga qaado dadka u dhinta waxa weye waxa naftaada waxyeelayana diinteennu si toosabay xaaraan uga dhigaysaa sidaa carada inaad cunto iyo dharkaaga inaad cunto khamiiskaaga inaad cuntada cuntaa wax xaaraan diinteenu ma ogola waayo dee waxyeelu kuu geysanaya iyo carada naftaada wixii waxyeelaya waa kuliyaat lkhamsa la yidhaahdaayo shanta diimuhu ay ka midaysan yihiin in la ilaaliyo naftaa ka mida sigaarku hadduu naftaada waxyeelayo khatar weyn buu isna noqonayaa ee hamoodin xaggan xalaasha inuu kugu soo biiraye aad iyo aad uga taxadar oo iskaga ilaali weligay magaalada hargeysa iigu horreysay nin wadaad a ah, nin wadaad lagu sheegayo sigaar caddaya ilaahiyo abunbuu ii keenay nin allahu naxariista u dhintaye maalin masaajid masaajidday nin kamid a ah, nin tukinayay ayaan maalin arkay isagoo sigaar caddaya caruurba waan waan waan yara caruur ma sii ahayn dee labaataneeyaan ahaa waan dabagalay ninkii waan u fiirsaday ilaahay yaabuu ii keenay dad caadiyo cabbo waan arki jiray laakiin nin dee sheekh baan ahay oo umma tukinayo oo masaajid safka hore ku jiro oo haddana sigaar cabaya waa midh subxaan allah ilaahay lagaa magan galo weeyaan culimo waa khatarteeday leedahay wuxuu rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam wa baynahumaa waxa xalaasha iyo xaaraanta dhexdooda ahaaday mushtabihaatun waxyaabo mushtabihaada oo isku eg eg ayaa ahaaday laa yaclamuhunna mana garanayaan kaiirun wax fara badan oo min annaasi dadka ka tirsani ma garanayaan faman itaqaa ninka ka dhowrsada ashubuhaati waxyaabaha shubuhaadka ee isku eg eg ninka ka dhowrsadaa faqad istabra'a beri buu noqday lidiinihi diintiisa ayuu beri u noqday wa cirdihi sharaftiisana beri ayuu u noqday waxaa lagu leeyahy shayga shubuhaadka ah qofku hadduu iska ilaaliyo diintiisa iyo cirdigiisa labadaba beri buu noqonayaa waxaa sugan anas ibnu maalik waxaa laga wariyaa waa khaadimu rasuuli ilaahi sala allahu alay wasalam maalin buu idhis salaada jumcada tag salaadii jumcada isagoo masaajidkii kusii socda ayay dadkii ka soo horbaxeen kiyo jumcadii lasoo tukaday ma daba marina ilan duhur buu tukan doonaaye dadkiibuu ka dhuuntay meel yar buu galay isagoo dadka ka dhuumanaya markaasuu yihi ninka dadka ilaahay ka xishoon waayaa ilaahay ka xishoon maayo buui salaadii baa laga soo dareerayaa markaasaan ana sii daba maraya ummadda ilaahay ninka ka xishoon waayaa ilaahayna ka xishoon maayo buu yidhi waa xawey anas ibnu maalik waayo wuxuu diidayaa in cirdigiisa meer lagaga dhaco ama la tuhmo ama shaydaanku dadka qalbigooda wax ku tuuro oo maba cibaadaysto iyo khayr kaba nin e, u jajaban ma aha iyo waxyaabaha ayuu diidayaa in qalbiga ay kaga soo dhacdo sufyaan ibnu cuyayna waxaa laga hadlay isagoo masaladan ka hadlaya sufyaan ibnu cuyayne wuxuu yidhi waa salafu haadihi lumma waxaan soo gaadhnay buu yidhi dadkii wanwanaagsanaaye diinta lahaa toddobaatan baab oo xalaal u ah iyagoo ka tegaya cabsi ay ka qabaan dartii baab xaaraana inay ku dhacaan baab xaaraana inay ku dhacaan bay toddobaatan baab oo xalaala ah uga tegayeen waa dadkeennii wanwanaagsanaa weeye nebi maxamed waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi habeen habeenada kamida ah isagoo masaajidka jooga ayay xaasaskiisa mid kamidihii u timid safiye ayay ahayd sidaan filayo rasuulku markay gabadhu kasii noqonaysay gurigeega sii aadaysay ayay gabadhii waxa dhacday ayuu rasuulku raacay oo gabadhiibu xagga gurigeega u raacay laba nin oo saxaabada kamida ayaa rasuulkaoo qof dumari la socoto ku soo baxay labadii nin intay naxeen ayay yaaceen iyagoo degdegaya oo rasuulka ka yaacaya ayuu nebigu arkay markaasuu yidhi calaa rislikuma war warbarisdejiya buu yidhi inahaa safiya war waa safiye e waa xaaskaydii safiye e isdejiye buu yidhi markaasay nabi maxamed aad u naxeeno ilaahay rasuulkiisiiyo maadaanu ku shakiyaynaabay maadaanu kaa shakiyaynaa bay maxaad noo leedahay waa safiya ma shaki wuxuu nabigu yidhi ibliisku ama shaydaanku ibni aadamka halka xididadan dhiigagu maraan ayuu maraa kolka waxaan ka baqayn qalbigiina uu waxun ku soo tuuro saasaan idinka difaacayaabuu rasuulku yidhi sal allahu aley wasalam haddaba meelaha shubuhaadka ah iyo meelaha shakiga ah haddaad ka dheeraato dadka caydoodana waad ka badbaadi diintaadana waad u beri noqoni diintaadana waad u beri noqoni rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam faman itaqaa ninka ka dhowrsada ama iska ilaaliya ashubuhaati waxyaabaha shubuhaadka a ah ninka ka dhowrsada faqad istabra'a ninkaasi wuu beri noqday lidiinihi diintiisii buu u beri noqday wa cirdihi sharaftiisiina waa u beri noqday cirdigaasi waxa weeye aadamahan afka la soo gaadhaynin oo sharaftiisaan meel lagaga dhacaynin faqad istabra'a lidiinihiduna waxa weye xaaraan buu ka beri noqday oo istabra'a ninka suuliga gala istibra waxa loo yaqaanaa markuu iska hubiyo kaadida ka tiflaynaysa oo intay kaadidu ka socoto oo kale uu suuliga ku jiro ama ka soo baxo una degdegu istinjaysan ayaa istibra loo yaqaanaa faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi culimada leh kolkaa mutashaabihu xaaraanta ayuu ka mid yahay xadiidkanay deliishanayaan faman itaqa shubuhaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi kan ayay deliishanayaano waxaa la leeyahay dee qofku khatar buu gelaya hadduu shubuhaadka badsado waman waqaca ninka ku dhaca fi shubuhaati shubuhaadka ninka ku dhaca shubuhaadka hadduu qofku ku dhaco tasaahul buu badinayaayo mutasaahil buu noqonaya mutasaahil ayuu noqonaya nin mutasaahil mutasaahilo waxyaabo badan sameeya waman waqaca ninka ku dhaca fi shubuhaati shubuhaadka ninka ku dhacaa waqaca wuxuu ku dhacayaa fil xaaraami xaaraanta ayuu ku dhacayaa ninku hadduu shubuhaadka badsado xaaraan buu ku dhiciyu ku dambayni ilan mutasaahil buu noqdaye rasuulku sal allahu calayhi wasalam tusaaluu markaa bixiyey ka raacii kii xoolo jirta ahaa oo kaleba weeye oo yarcaa ilaalinaya xowlalximaa seeraha hareertiisa ayuu xoolaha ku ilaalinaya eeg dadka beeralayda ah ayaa garanaya ninku markuu beer samaysto ama seera samaysto seerahaasi waa meel aan xoolaha kale uga soo dhawaanaynin halkaa una uga soo dhawaanaynin haddaba ninka seeraha un la afwareega ee ku warwareejiya xoolaha dee xoolihii way iyagoo xalaashii joogo daaqaya ayay xaaraantaa iyo seerahaana ka laaci karaan ay afka la gaari karaan kolkaa haddaad shubuhaadka ku warwareegto waxaad ku dhacaysaa baa lagu leeyahay xaaraanta ayaad ku dhici doontaa oo shay aan la hubin oo aan meel aan sax ahayn ayaad ku dambayn doontaa bay ka dhigan tahay xaaraan ayaad ku dambayni shubuhaadku xaaraanta ka mid ma aha laakiin xaaraanta ayay ka dhow yihiin ragga lihi intan qaybtanay daliishanayaan waman waqaca ninka ku dhaca fi shubuhaati waxyaabaha shubuhaadka ah een la kala garanaynin ama dadka in badanoo kamid ihi ayna kala garanayn ninka ku dhacaa waqaca wuxuu ku dhacay filxaaraami xaaraan buu ku dhacay oo xaaraantiibuu ninkaasi ku dambaynaya ka raacii kii xoolo jirta ahaa oo kaleba weeye oo yarcaa ilaalinayay xoolihiisa xowla alximaa seeraha hareertiisa ayuu ku ilaalinayay yuushiku wuxuu sigayaa ninkaasi an yartaca inuu daajiyo fiihi seeraha dhexdiisa xoolaha inuu daajiyo xoolahaasi seeraha cunaan ayuu u dhow yahay halkaasi waa tusaale xayi ah oo nebi maxamed uu inoogu soo dhoweeyey ninka shubuhaadka ku agwarwareegaa xaaraantu inay u fududaanayso xaaraanta u fududaanaysa laakiin albaabo badan haddaad iska xidho oo shay kastoo xalaal ah markuu madow yari kaa galo markaad ka fogaato aad ka dheeraato aad iska ilaaliso xaaraanta ku degdegi mayso dayn baa kaa xiga shubuucaadkii o dhan baa kaa xiga abibakar radi allahu tacaala canhu addoon buu lahaan jiray wuu soo shaqayn jiray addoonkiibaa maalin caano yaru keenay abibakar baa cabbay abibakar umaad garanaysaa buuhi caanahanaan cabbay nin baan u soo faaniyeey oo ka soo qaatay buu yidhi caanaha ah abibakar aad buu uga xumaaday oo afkuu gacanta geliyey wuu iska soo matajiyey wuu waday wuu waday wuu waday markaasaa maxaa ku dhibay wuxuu yidhi war hadday naftaydu ay soo baxayso caanaha soo bixidoodu hadday naftayda ku xidhan yihiin waan ogolahay buu yidhi inaan dhinto oo dee iska soo matajiyo si aan waxyaabaha caloosha uga ilaashado xaaraanta ah xaaraantu waa khatar qalbi madoobaad bay keentaa anigu masale ambaaday baa jirta si shaksiyana dadka ardayda ah ee cilmiga barta waa la sheekaysan jiray waana ambaari jiray nin kaste oo maskaxdiisu ay isoo jiidato nin kasta oo ardaya oo maskaxdiisu ay isoo jiidato markaan arka ee la sheekaysto wixii odhan jiray aabbahay waa biyoole ama aabbahay waa xamaal ama aabbahay waxyaabahan shaqooyinkan ad adag somaadan arag ee qofkuu dhidid kula soo baxo shaqooyinka ayuu odhan jiray aabbahay waxaasoo ka shaqaystaa eeg aad iyo aad baan runtii u qiimayn jiro u arki jiray kolka nin kasta oo maskaxdiisii soo jiidato weli naadir naadir baan arkay nin i yidhaahda aabbahay halkaasu ka shaqeeya shaqo noocaayuu haystaa oo haddana maskaxdiisa aan la yaabo aad bay runtii u adag tahay kolka waxyaabaha maskaxda baktiiya fahanka baabi'iya xaaraanta la cunayo ayaa kamid a qalbi madoobaad baa laga qaadaa ilahay baa le kallaa calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun eh, kallaa balorana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxan ay kasbanayeen ay shaqaynayeen baa qalbimagoobaad ku abuuraya oo ay wax la fahmi la' yihiin kolkaa marka dambe qalbigu wuxuu noqdaa weel la foororiyey oo kale koobka haddaad foororisood shaah ku shuba saw dulmari maayo cilmiga la sheegaya qofka uu dul maraa uun haddii xaaraan qofka uu taabto ama xaaraan cune uu yahay saddex jeer buu nebi maxamed ereyga alaa soo celinaya alaaduna waxa weeye aadaatu tambiih baa la yidhaahdaayo waa erey aad muhiim u ah waxa ka dambeeya inaad dhegaysato wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam alaa waina likulli melikin alaa hooyaay alaa wa ina likulli melikin boqor kasta waxa u sugnaaday himan seeraa u sugnaaday boqor kastaaba seere yar ayuu lahaan jiray oo isaga u gaar ah oo xoolaha uu daajisto xarbulbasuusa dagaalkii la odhan jiray afartanka sannadood socday ee labada reer u udhaxeeyey xarbulbasuusa afartan sanadood dagaalkaa socday seeru ka kacay seere boqorkii kulayb la odhan jiray uu lahaa oo gabadhii sidaynu garanayno jaliilo la odhan jiray islaantii saaxiradda ahayd ee sucaade la odhan jiray halay lahayd ay u keensatay sabab ay lahayd ayuu afartan sannadood dagaalkaasi ku socday waxaynu dareemi karaynaa markaa seere inay boqoradu lahaan jireen ama xoolo gaaray ugu talagaleen baa u daabi jiray ama xoolo kale ayay geyn jireen ama xoolaha dadweynaha laga soo qaada ayay daajin jireen alaa hooyahay waina likulli melikin boqor kasta waxa u sugnaaday ximan seeraa u sugnaaday alaa wa xima ximallaahi waa alaadii labaad alaa wa ina xima ximallaahi ilaahay see shay la odhanayo xalaal bayin ah iyo shay la odhanayo xaaraan bayin ah iyo shay la odhanayo mushtabihaad oo labadaa u dhaxeeya rasuulkuna sal allahu calayhi wasalam wuxuu ku gebagabeeyey saddexdaa qodob tusaale xayi ah uu ku gebagabeeyey oo tusaalahaa seeraha uu kaga warramayey ah iyo boqor kastaaba inuu seere leeyahay ilaahay seerihiisuna uu maxaarimta yahay hadda nebigu wuxuu doonayaa inuu ka hadlo jidhkeennanba ka amiirka u ah jidhka ka madaxweynaha u ah ayuu rasuulku doonayaa inuu ka hadlo waa qalbiga qalbigu waa ra-iisul acdaa baa la yidhaha xubnaheennani waa asgar qalbiguna waa madaxweyne hadduu madaxweynuhu xumaado asgartu way xumaataa hadduu madaxweynuhu hagaago asgartu way hagaagtaa kolkaa qalbigu waa xubinka ugu muhiimsan ee ula yaabka badan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala aadamaha uu ku abuuray hadduu hagaago jidhkao dhan baa hagaagi ishaadu wax fiicanunbay eegi dhegtaadu wax fiicanunbay maqli gacmahaagu wax fiicanunbay qabani ilayn qalbigii amarka bixinayay ayaa hagaagay hadduu qalbigaasi laakiin xumaado oo qalbiga qalbimadoobaad qofka hadduu qalbimadoobaad ku dhaco qofka wixii ka soo baxaaba waa xumo uun hadal xununbaad ka maqli ficil xunuunbuu ku dhaqaaqi wax xunuunbuu sii eegi wax xunuunbuu dhegaysani meel xunuunbaa laga heli gebigiisuna xumo diqsi uunbuu noqonayaa diqsiguna meeshaa gudaafada ah uunbuu ku dul warwareegaa sidaynu ognahay waxaa inoo muuqata rasuulku sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi waa alaadii saddexaad alaa hooyaay wa ina fi ljasadi jidhka dhexdiisa waxaa ahaatay mudqatan waslad yaroo hiliba ah oo in afgelisoo kale ah mudqo yar ayaa ahaatay afgelis a ah. idaa salaxad markay hagaagto wasladaasi salaxa waxaa hagaagaya aljasadu jidhka ayaa hagaagi kulluhu gebi ahaan wasladaa yari hadday hagaagto jidhka oo dhan ayaa hagaagaya waidaa fasadad hadday xumaato wasladaasina fasada waxa xumaanaya aljasadu jidhka kulligu gebi ahaan alaa hooyaay wahiya wasladaasi alqalbu waa qalbigii waa qalbigeennu oo qalbigeennu isaga ayaa madaxweynihii ah jidhka intiisa kalena waa asgartii hadduu qalbigu inoo hagaago allaha inoo hagaajiye xubnaheenna oo dhan ayaa hagaagaya ama toosaya sidaa ayuu rasuulku sal llahu calayhi wasalam ayuu tilmaamay erayga salaxad ah facalana waa loogu dhawaaqaa oo sidaa aan ugu dhawaaqnay ah faculana waa loogu dhawaaqaa oo saluxad ah erayga fasada ah facalo waa loogu dhawaaqaa oo sidan aan ugu dhawaaqnay ah faculana waa loogu dhawaaqaa oo fasuda ah ama fasudade ama fasadadhe labaduba way jiraan saluxa salaxa fasada fasuda labaduba way jiraano luqa ahaan waa wax sugan oo labaduba inoo jiraan haddaba qalbigu halkeebuu ku yaallaa talow qalbiga markaynu qiimaynayno qalbigu waa maxay talow waxay culimmadu yidhaahdeen laba qowl ayaa ku jira horta qalbiga qolo waxay yidhaahdeen maskaxduu ku yaallaa dhakhaatiirtaa u badan qowlkaa ah, ragga laga warramay dhakhaatiirta ayaa yidhi qalbigu maskaxduu ku yaallaa qolona waxay yidhaahdeen cafwan caqliga caqliga baan doonaya caqliga iyo garaadku waxawey waa qalbigeennu ku yaallaa oo qalbiga oo halkan ah qaybtaadan bidix ah ayuu ku yaallaa naaska u dhow ayuu caqligu qalbigu ku yaallaa iyo maya caqligu maskaxda iyo mukha iyo garaadka ayuu ku yaallaa caqligu labadaa kolba midkuu ku imanayo culimmadu way isku khilaafeen rag badani waxay qaateen caqligu inuu qalbiga ku yaallo dhakhaatiirtu waxay idhaahdeen inuu maskaxda ku yaallo waxaanu ka garanaynaa qofka haddii maskax madoobaad ku dhaco dee caqliga wuu waayaa bay yidhaahdeen kolka caqligi iyo maskaxdu ma kala foga bay leeyihiin oo waaba isku mid isku meelba weeyaan qolada kalena waxay leeyihiin qur'aanka ayuu rabbi noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala aayad cadcad oo si toosa inoogu ifinaya ama inoogu tilmaamayaba qalbiga iyo caqligu inay isku mid yihiin ama isku meel yihiin inna fii dalika la ladikra liman kaana lahu qalbun qalbun ay caqlu weyn waa qur-aankani wuxuu waane u yahay ninkii caqlileh ee wax fahmaya ninkii caqlileh ayuu waane u yahay ninkii qalbina maa qalbigu waa waslad yaroo kugu dhex taalla wasladaa yari nin caqlile iyo nin waalaba way ku dhex taallaa wasladan yare halkan ku taalle jidhkeenna ka midkii waa hilib yaroo ilaahay inagu abuurayo ka waalanna hilibkaa wuu ku abuuran yahay ka maangaabkaana hilibkaa yari wuu ku yaallaa ka indheergaradkaana hilibkaa yari wuu ku yaallaa hilibka yari muhiim ma aha caqliga ayaa muhiima qalbigu muhiim ma aha caqliga ayaa muhiima haddaba caqligaasi waa qalbiga laftiisii oo waaba laysku bedelayaaba ama qalbiga laftiisu ku yaalaa aayad kale rabbi wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala afalam yasiiruu fi lardi miyayna dhulka soconin fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha quluub ay wax ku kasaan qalbigu isagaa shaqadan caqliga ee garashada a qabanaya markaa qalbiga iyo caqligu way isleeyihiin siday aayadan kale lafteedu ay inoo tilmaamayso oo ma kala foga haddaba qalbigu waa wasladaa caqliguna waa garaadkan ilaahay inagu xidhay ee xoolaha aan kaga duwannahay ee samaha iyo xumaha aan ku kala garanayno samaha iyo xumaha waxaanan ku kala garanayno wey alaa hooyaay wa ina ljasadi jidhka dhexdiisa ayuu ahaaday mudqatan wasladyar oo idaa salaxad markay hagaagtay suubanaato salaxa uu hagaagayo aljasadu jidhku uu hagaagayo kulluhu gebi ahaan wa idaa fasadad markay fasahaadana fasada waxa fasahaadaya aljasadu jidhkii kulluhu gebi ahaan alaa hooyaay wahiya taasi alqalbu waa qalbigii rawaahu waxa wariyey albukhaariyu bukhaari iyo wa muslimun muslim baa soo wariyey labada sheekhna tarjamadoodu way inoo hormartay in sha allahu tacaala casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed